ka waday markii waxyuu ku bilowday kadib dhowr iyo toban sanuu maka joogay markii inta la dhibay oo dhibkii ka batay oo la go'aansaday in la dilo lagaba takhalluso yaa rabbigii wuxuu u idmay inuu hijroodo oo uu maka isaga tago wuxuu rabbi u diyaariyey tabaaraka wa tacaala magaalada madiina oo labadii qoys ee aws iyo khasraj ee deegaanka u lahaa magaalada madiina ay nebiga rumeeyeen sal lla alay wasalam nebigu soo aaday hijradiisii caanka ah ee taariikhdu ka bilaabato ayaa xilligaa dhacday magaalada madiina markuu yimid waa la soo dhoweeyey labadaa reer kadibna magaca ansaar la yidhaahdo loo bixiyey oo rabbi ku magacaabay ansaar ayaa nebiga sal alay wasalam u noqday saldhig u noqday magaaladoodii bay ku soo dhoweeyeen heshiis bay la galeen dhiig iyo naf iyo xoolo inay difaacayaan magaalada madiine markuu nebigu yimi sal lla alay wasalam sanadkii koobaad wuxuu ku mashquulsanaa dadkii magaalada degganaa iyo heshiisyadooda qoysas reer yahuudeed magaalada deganaa heshiisay kala qorteen nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh ansaar oo dadkii magaalada deganaa ah iyo muhaajiriin oo raggii nebiga maka kala yimid ee dhulkan aan ku dhalanin ah ee kor ka yimid ah ayaga laftooda heshi walaalayntooda iyo isku xidhidooda howlo adag buu nebigu sal lla alay wasalam sanadkaa hore ku mashquulsanaa sanadkii labaad waa ka sanadka ay dagaalka wada galeen reerkii uu ka dhashay ee maka ka soo eriyey ee quraysh dagaalka caanka ee beder baa dhacay dagaalka beder ayaa sanadkaa laba dhacay sanadkii saddexaad isagana waxaa dhacay dagaalkii uxud oo magaalada madiine nebiga lagu soo weeraray sal alla alay wasalam sanadka afaraad duulaamo badan baa jiray oo nebigu sameeyey sal alay waslam sanadka shanaad cala araajix dagaalkii weynaaya isbahaysatadae axzaab ama khandaq ayaa dhacay wixii sanadkaa ka dambeeyey markii dagaaladii isa soo bahaysatay allah tabaaraka wa tacaala uu nebiga uga hiiliyey oo ay guureen oo inta ilaahay dabaylo iyo ku kiciyey qabow markay muddo bil ah magaalada maka dul fadhiyeen magaalada madiina ay dul fadhiyeen ayay qaxeen markii dambe iyagoo wax guula gaadhin sanadkaa markay laabteen ayaa nebigu wuxuu yihi sal lla alay wasalam al'aana naqzuuhum walaa yaqzuunaa wixii hadda ka bilowda innagaa ku duuli doonna ee iyagu inagu soo duuli maayaan isbeddel weyn buu ahaa dagaalkaa isbahaysatada wixii ka dambeeyey weerar madiine ay ku soo qaadeen taasaa ugu dambaysa wixii intaa ka dambeeyey nebigaa weerar ahaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh sannadkaas shanaad markii uu dhammaaday sanadka lixaadna la soo gaadhay ayaa nebigu wuxuu go'aansaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh mudduu soo moogaa baydka ilaah inuu cumraystuu damcay inuu cumraysto oo uu maka ka war doono oo cibaadada cumrada uu soo guto ayuu go'aansaday saxaabadiisana waa ogeysiiyey waxaa laysu diyaariyey in la soo cumraysto xaggee lagu soo cumraysanayaa waa maka makana yaa haysta quraysh baa haysato nebiga ay colaadii kala dhaxayso oy dagaalsan yihiin laakiin caadatan waxaa dhaqankii jaahiliga jiri jiray islaamka ka hor oo carabta dhaqan u ahayd khaasatan quraysh oo beledka ilaahay iyo kacbada gacanta ku haysa xataa dadka ay colka yihiin inaynan u diidin kacbada iyo cumrada iyo xajka inaysan u diidin cibaadaadkaasi inay dadku xor u noqdaan ama col ha ahaadeen ama nabad ha ahaadeen nebigu marka salawaatu rabbi wasalaamu calayh sanadka lixaad ayuu marka go'aansaday inuu cumraysto bishii dilqacda ee kow iyo tobnaad ee sanadkaas ayuu marka nebigu ambabaxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo madiine ka ambabaxay wuxuu wataa oo nebiga la socda rag tiradooda lagu qiyaasay ilaa kun iyo dhowr boqoloo nin ma kun iyo shan boqol bay ahaayeen ma kun iyo afar boqol bay ahaayeen ma kun iyo saddex boqol bay ahaayeen riwaayaadku waa isku khilaafsan yihiin laakiin kun iyo dhowr boqol bay ahaayeen kun iyo shan boqol baana loo badinaya inay ahaayeen raggaasuu nebigu kaxaystay salawaatu rabbi wasalaamu calayh ujeeddadu u socdayna dagaal ma ahayn wuxuu rabay inuu soo cumraysto cumrada soo guto kadibna uu soo noqdo dhacdadani waa dhacdo marka aad u qiimo badan oo taariikhiya ah. fawaa'id aad u fara badan baana ku jira iyo duruus aad u fara badan oo dadka muslimiinta ah noloshooda wax badan saamayn kaga leh faa'iidooyinka iyo duruustaasi marka qisada ku jira siduu sheekhu sheegay waxaan ugu talagalay inaan xalqo kada kale kaga hadalno oo dambe leanna faa'iidooyinka laga faa'iidaysanayo aad bay u fara badan yihin laakiin horta dhacdadu say u dhacday inaan xalqadan kaga hadalno say u dhacdayo heshiisku see ku yimid iyo nebigu sal lla alay waslam seebuu ku galay iyo tafaasiisheeda ayaan ugu talagalnay insha allahu tacala inaan fadhiga kaga hadalno nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh qisadan masaadirta xadiidka sida bukhaariiyo muslim iyo sunanka iyo masaaniidda iyo macaajimta iyo kutubta siirada kulli way wada qorayaan dhacdadan heshiiskii xudaybiya nebigu marka wuxuu ka ambabaxay magaalada madiina markuu marayo meesha la yidhahdo dilxulayfa dilxulayfa waa meesha laga xarmado markaad madiine ka tagto ood cumro ama xaj u socoto meesha laga xarmado waa meel magaalada toban kilomitr u jirta ama magaaladiiba hadda ay gaadhayba meeshaa markuu marayo ayuu nebigu sal lla alay wasalam xoolihii u waday ee hadyiga ahaa xooluhu u waday xajka ama xaramka u waday ayuu nebigu sal lla alay wasalam qoorta wuxuu u geliyey waxyaaba calaamaad oo lagu garan jiray xoolaha hadyiga ah yacni kabo la googooyey iyo calaamaad noocaasoo kale baa qoorta looga laalaadin jiray ishcaarna waa ku sameeyey oo kuruska inta la dilaaciyo ayaa dhiigga kuruska ka soo dareera ayaa lagu tirtiri jiray kuruska dhinacyadiisa ama dhinac ka mid ah marka neefkii sidaa lagu arko carabtu waxay u yaqaaneen waa neef hadyi ah oo xaramka u socda lama taaban jirin xoolihiisiibuu sidaa ku samey nebigu sal lay wasalam xoolihii u waday hadyiga ahaa kadibna wuxuu xarmaday cumruu xarmaday cabsi baa jirta marka waxaa jirta quraysh iyo qabaa'ishan dhexda degganba waa laga baqaya aamin ma aha nebigu marka wuxuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh nin ee yacni wardoon ah ama sirdoon ah ayuu dirsaday oo reer khusaaca ah, oo gaal ah qabiilka reer khusaac u ka dhashay qabiil waxay ahaayeen nebiga si ay isugu xidhnaayeen nin reerkaa ka dhashay oo war u keena oo bal waxyaalaha jira u soo uruuriya ayuu dirsado wuxuu yidhi jidka iiga horreeyo bal jidka waxaa ka jiriya wixii dhaqdhaqaaq ah iiga warkeen iyo quraysh waxay rabto ninkii waa tegey wuxuu tegey meesha la dhihi jira maka waa soo noqday nebiga meel cusbaan la yidhahdo maka aan ka fogeen ayuu ugu yimid isagoo warwada markaasu wuxuu ku yidhi waxaan ka imid buu yidhi quraysh qabaa'isheedii niman la yidhaahdo kacb bnu lu'ayi ayagoo jamciyo ururiyey axaabiishta axaabiishta waxaa la yidhaahdaa waa dadka kulubkaanka ah qabaa'il isbahaysatay oo yar yar ah baa axaabiish la yidhaahdaa marka quraysh iyo wixii qabaa'ila yaryar ahee yacni waxa weeyaan bahwadaag ay ahaayeen ayaa is uruursaday oon soo arkay buuhi wajamacuu laka jumuucan ciidamo fara badanna way kuu diyaarsadeenoo way ururiyeen buuri wahum muqaatiluuka wasadduuka can ilbeyti wamaanicuuka buuri wayna kula dagaalamayaanoo dagaal bay isu diyaariyeen beydka inaad tagtood cumraysatana kuumay ogolo way kuu diidan yihiin aniga markaan soo arkay xaalka jiray xaal aan laguu ogolayn inaad soo cumraysato dagaal lagugu diyaargaroobo laysukaa diyaariyey wey saa ku talagal nebigu wuxuu ahaan jiray salawaatu rabbi wasalaamu caleyh caadadiisan ahaan jirtay xaaladdaasoo kale markay ku soo korodho saxaabadiisuu la tashan jiray ilan ilaahay baa amray washaawirhum fi lmri la tashaa layidhi saxaabadaada saxaabadiisii buu la tashaday wuxuu yidhi arrintaana soo korodhay war warkanaana yimid mid ma samaynaa qabaa'isha yaryaree is-uruursadayee dhexda inoogu jira deegaamadoodii iyo carruurtoodii ma u dabamarnaa uma ku habsannaa ayagu meeshana ciidamo inoogu ururiyeen dhulkoodii iyo deegaankoodii iyo carruurtoodii iyo xoolahoodiina waa ka soo tageen intaan u dabamarno gadaal ma kaga nimaadnaayo xoolahoodii iyo dumarkoodiiyo waxooda ma la wareegnaa ayib hadday markaa fadhiistaanna oo ay meeshoodaa joogaanna ayagoo xoolihii iyo carruurtii iyo dumarkii laga qaatay bay meeshaa joogi hadday yimaadaanoo isku dayaan inay weerar inagu soo qaadaanna dee waynu iska celinaynaa luqun ilaahay gooyey bay noqonayaa oo waynu ka takhallusaynaa taa miyaynu samaynaa mise waxay idinla tahay inaan intaan faraha ka qaadno ciidamadan is iyo waxooda iyo inaynu uun baydka ilaahay u qasadno oon iska soconno wixii ina soo aadana markaa aan iska celinno labadaa keen samaynaa buu nabigu uhi salawatu rabbi wasalaamu calayh yacnii inaan iska soconno jidkeenna iska hayno ciddii markaa inugu soo gardarootana inaan iska celinno iyo nimankan jidka inoogu jiray dagaalkeenna isu diyaariyey inaan daba marno oo aynu ku habsanoonu cagta marino waxay ka yimaadeen labadaa keen yeella nebiga salawaatu rabbi wasalaamu caleyh abubakar baa eh, hadlay oo wuxuu yidhi ilaahay baa garan buuri ilaahay rasuulkiisaa garan laakiin wuxuu yidhi innamaa ji'naa muctamiriin walam naji liqitaali axad buuri rasuulka ilaahay cumraan u soconnay buuri cid inaan la dagaalana maynaan u soconin muhiimmaddii aan madiina uga soo tagnay dagaal ma ahayn laakiin waxay ahayd inaynu baydka ilaahay tagno soo cibaadaysanno soo cumraysanno walaakin man xaala baynana wa bayna albayti qaatalnaahu buy ciddiisa baydka ilaahay iyo innaga kala dhex gasho isu keen diidda kaa waynu la dagaalamayo waa hurtila kaasi dagaal ka fursan mayno laakiin ciddii kale yaynaan dagaal la raadsanin aynu jidkeenna iska qaadno soconno markaasaa nebigu sal alay slam fikraddii iyo ra'yigii abubakar buu ku qancay markaasuu yidhi faruuxu idan inawadiya marka ah, nasada jidka inamarya wixii inaga hor yimaado oo ina celiyana waa iska celinaynaa wixiina soo warana waa iska celinayna cidna raadsan mayno socda buu way socdeen mar ay jidka bartamihiisa marayaanoo meel dhaxa sii socdaan ayaa nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam ninkii la dhihi jiray khaalid ibnulwaliid meel hamiim la yidhaahdo ayuu ciidan ku haystaa buuri waa meeshay sii mari doonaan meel ka mida ah. ciidan sahan ah oo fardooley ah oo quraysh ay leedahay ayuu meeshaa ku haystaa buuri ilaan rabbi rasuulka salawaatu rabbi wasalaamu calayh rag sirdoon ahoo wardoonana wuu dirsaday oo macluumaadkii wuu hayaa xagga rabbina tabaaraka wa tacaala waa lagala socodsiinayaa wixii jira saas daraaddeed waxaa loo sheegay khaalid oo ciidan fardooley ah wato quraysh ah baa meesha amiim la yidhaahda jooga oo idin sugaya markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay waslam fakhuduu daata alyamiin dhanka midigtaa ina mariya waxba inaan isku aadinine midig aan ka marno oo intaan gadaal ka marno aan dhaafno sidii buu yahay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh isagii ciidankiisii khaalid ciidanku watee fardoolayda ahayd intuu daba maray ayuu khaalid wuxuu ku baraarugayba ciidankii oo dhaafay oo bustiisii ay meel aan yani aad u fog ay ka sii muuqato ayuuba ku baraarugayba war ciidankiina goormuu ku dhaafay khaalidna wuxuu wataa ciidankii ay qurayshiba isku hallaynayso fardoolayda ahaa waa meesha hadda laga yidhaahdo tiknikada ciidamadii tiknikadu wataa qurayshi ay isku hallaynayso isagoo wuxuu arkay la dhaafay oo magaaladii loo dabamaray oo xaggii magaaladii laga xigsaday ciidankuna tegayba oo bustiisu meel fog ka sii muuqatuu ku baraarugay markaasuu orod issii daayay faintalaqa yarkudu nadiiran liquraysh orod buu marka iyo ruclayn iyo fardihiioo eriyo yacni ka gaadhsii buu isleeyahay nimankani intaynan magaalada gelin oo aynan quraysh weerarin warka gaadhsiiyo bal digniinta uun haa digniinta uun ka hormari ninkii dagaalka u joogay naftiisu waxay noqotay oo muxuu ahaayey bal bal dadkii iyagoon war haynin oo warmoogayaala yaan la wareeri yaan la weerarini bal warka gaarsii meeshii buu marka ka orday ciidan khaalid marka waa gaal khaalid marka waa gaal oo ciidamada fardooleedee wuxuu wataa quraysh dagaalkii uxudna ee saxaabada rag badan lagu laayay toddobaatan nin iyo ka badan lagu dilayna ninkii sababta u ahaa buu layntoodu ah oo ciidanka fardooleed ee quraysh buu watay wuxuu soo islaami doonaa mar dambe heshiiskan xudaybiya wixii ka dambeeyuu soo islaami doonaa isagiyo rag la mida ah. nebigu marka sidaasuu sameeyey salawaatu rabbi wasalaamu calayh markuu dhaafay oo uu marayo meel la yidhaahdo meesha heshiisku ka dhici doono oo xudaybiye la yidhaahdo buur ka yara korraysa jid ka soo daadego oo buurta korkeeda ka soo dega aniya la yidhaahda halkaa markuu marayo xudaybiyana markaa uu ku soo dhaadhacayo xudaybiya markaa makay u dhowdah waa meelaan maka aad uga fogeen oo laysku hayo ma xaramkay ku jirtaa mise xaramka way ka baxsantah meeshii markuu ku soo dhowaaday oo uu buur ka soo daadegayo ayaa nebiga sal alay waslam hal buu saarnaa tiis ah oo la dhihi jiray qaswaa hashiisii unbaa iska fadhiisatay waa dhaqaaqi wey hashii nebigu saarnaa hal caanay ahayd oo geela ugu orod badan oo ugu xoog badan oo aan laga badinin oo caanay ahayd hashii iyadahaydee nebigu saarnaa ee qaswaa ahayd meeshaa markay marayso waaba iska fadhi jilbahay goosatayba ma dhaqaaqayso waa la canaantay xal xal xalxalxalxalxalta waxa way waa geela marka la kicinayo carabiga xal xal baa lagu yidhi dhaqaaqi weyde isma dhaqaajinayso waxay ku adkaysatay inay fadhiisato dhaqaaqi weyde markaasay dadkii waxay yidhaahdeen khala'at alqaswa khala'at alqaswa anaan ahashay qaswo ahayd waa daashay qaswa waxay socotaba maanta waa dhaqaaqi la'dahay way daallan tahay bay dadkii dheheen markaasaa nebigu wuxu uhi sal alay slam maa khala'at alqaswa wamaa daaka laha bikhuluq mana aynan daalin dabeecaddeediina ma aha buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh lagumana aqoon jirin inay daasho haddana ma daalin buu nabigu yidhi salawatu rabbi wasalaamu calayh laakiin maxaa dhacay laakiin xabasahaa xaabisu lfiil hasha waxaa celiyey oo socodka u diiday allihii maroodiga xabisay oo socodka u diiday amar rabbi baa saaran maroodigaasi waa midka suuratulfiil ay ka waranto alam tara kayfa facala rabbuka biasxaabi alfiil abraha ninka la yidhaahda iyo qisadiisu qiso caan ahayd ninkii reeyamaneed asalkiisuna uu ahaa xabashiga ahaa ee kacbada ku soo duulay ee ilaahay tabaaraka wa kacbada markuu ku soo dhow yahay bayna mina wa musdalifa waadi lmuxasar halkaa ilaahay tabaaraka wa shimbiraha ku soo diray isaga iyo ciidankiisi iyo marooydiyaduu watayba lagu baabi'iyey maroodigii ay wateen meeshaa markuu marayo kacbaduu duulaanku yaha waana gaal meeshaa markuu marayuu maroodigii ugu weynaaye ugu horreeyey maroodiyada unbaa jilbaha goostoo socon waaya way garaacaan ma dhaqaaqay xaggay ka yimaadeen hadday u jeediyaan wuu socon hadday kacbada xaggeeda usii jeediyaan oo ay garaacaan wuu muxuu ahay isma dhaqaajinay halkaa kama dhaqaaqayo marka nebigu wuxu uhi sal lay wasalam allihii baydka iyo kacbada maroodiga ka qabtay oo ka xabisay isagiibaa hashanna xabisay eed ma hayso daalna ma hayo doqonnimana ma hayso dabeecaddaana maba aynan lahaan jirin buu nebi uri salawatu rabbi wasalam calayh marka amar rabbi baa saaran amar rabbi baa saaran buu nabig sal lay slam markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay slam wاladii nafsii biyadihi laa yas'aluunii khuطaة yucadimuuna fiiha xurumaat illah ilaa acطaytum iyaaha meeshaasuu nebigu dhaartay oo wuxuu yidhi waxaan ku dhaartay allaha naftaydu gacantiisa ku jirtee qorayshi maanta i weyddiisan mayso qorshe ay ku weynaynayso ilaahay xurumaadkiisa iyo baydkiisa ilaa hadday iila timaaddo waan ka oggolaanayaa qorsho kasta oo qasadkeedu uu yahay kacbada iyo beydka iyo xaramka ha la weyneeyo qorsho kastoo noocaasa maanta hadday iila yimaadaan waan ka ogolaan buu nabigu ku dhaartay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intii markuu yidhi ayuu markaasi oo go'aankaa uu qaatay baa hashii la canaantay marka markii la canaantay bay boodday marka hashii la dhaqaajin la'a mar hadduu nebigu ballanna galay kuna dhaartay wax alla waxay maanta la yimaadaanna inuu ka ogolaanayo uu qiray hashii marka waxaa loo ogolaaday inay socoto xagga rabbi baa laga fasaxay markaasay bilowday inay booddo oy socoto ayay markaa gudagashay oy bilowday nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh xudaybiyuu marka yimid meesha heshiisku ka dhici doono ayuu rasuulku yimi sal lay wasalam meel biyo yar oo aad u biyo yar bay ahayd meel biyo laga dhurdhurto biyo badan aan lahayn bay ahayd laakiin waxoogaa dadku biyaha ka miirmiirtaanoo kolba waxoogaagii soo maaxdaba waxoogaagii soo maaxdaba ay ka miirtaan waa biyo yar oo dadku ku rafaadsan yahay markii kun iyo dhowr boqoloo nin meeshii ay soo degeen oo ceelashiina iska biyo yar yihiin intii meesha ku jirtayba waaba la fuuqsamayba eber dadkii qaybtoodii dambe waa ooman yihiin nebigay u yimaadeen waxay rasuul ilaahayow biyo la'aan baa jirta meeshanaan soo degnay ceelashii waxoogaagii naxnaaxdaha ee la miiranayayna dhammaaday dadka intoodii kalena waa ooman yihin markaasuu nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh bahal la yidhaahdo gabooye oo leebab uu ku wato leebabkiisa ugu jireenoo waa harag leebabka la gashado ayuu intuu leebkiisa ka soo saaray oo uu u dhiibay buu wuxuu yidhi ceelka ku dhex rida ah, leebkaa qaada ceelka ku dhex rida leebkii qaadeen markaasay ceelkii ku dhex rideen ceelkii biyaha laga la'aa hal mar buu intuu soo maaxday buu buuxsamay markaasaa inta laga dhergay oo xoolihii laga warawnsaday baa isagoo buuxa laga dhaqaa riwaayo kaleo xadiiska waxay tilmaamaysaa meehe nebigu intuu weysaystay oo biyihii uu ku weysaystay ku tufay ayuu yidhi biyaha iyagaa ceelka ku shuba labaduba wuu sameeyey sida saxiixa biyo uu ku tufayna waa lagu shubay leebkiisiina waa lagu riday barakadii biyihii waa barakoobeen oo markaasaa ceelkii biyo laga dhirkaa ka soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh intaasaa dhacday meeshii marka nebigu uu degay salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshaa marka wuxuu ku sugayaa in ay wada hadallo iyo waanwaan dhex marto isagiyo quraysh oo loo ogolaado muhimmadduu u socday oo ah inuu soo cumraysa inay qurayshi ka ogolaato meeshaasuu ku sugayaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh qurayshi markay maqashay muxamed oo dhowr dhowr iyo muxuu ahay kun iyo dhowr boqoloo nin wata ayaa xudaybiye idiin deggan oo meesha soo fadhiistay quraysh waxay u qaateen inuu dagaal u socdo way argagaxeen oo way isku naxeen oo makaaba laynoogu soo galay ninkii intaan madiine ugu tagnay shan sano ka hor ina jabiyey oo dhawax inaga raacay oo intaynu ku noqonnay layna soo garaacay baa maanta kun iyo dhowr boqoloo nin saddex boqol iyo dhowr iyo toban buu watay maalinkuu beder kaga adkaado maantana kun iyo dhowr boqoloo nin buu wataa magaaladii maka iyo reer quraysheed argagax baa galay waa la cabsaday war maxaan samaynaa maxaan samaynaa nebigu sal salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu damcay marka ilaan dagaal looma socdo muhimmaddu dagaal maa ah inuuna dani ku kallifto ou qabsado mooyaane ka maarmi waayaan mooye laakiin maqsuudkoodu waa cumro inay soo cumraystaan nebigu marka wuxuu diray salawaatu rabbi wuxuu damcay inuu diro nin saxaabadiisa ka mid ahoo ergey ah oo isaga ka socdo quraysh gaadhsiiya mesajka iyo risaalada nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu u socdo quraysh cid gaadhsiisao saxaabadiisana ka mid ah ayuu marka nebigu damcay salawaatu rabbi waslamu caleyh inuu diro cumar buu marka u yeedhay cumar buu u yeedhay wuxuu yhi cumarow waxaan rabaa inaan ku diro ood maka tagto oo odayaashii reer quraysheed la kulanto oo aad ka dhaadhiciso waxaan u soconno oo aad ka codsato in ay noo ogolaadaan inaan cumraysanno oo baydka ilaahay tagno kadibna aan ka noqonno cumar arrintii markuu nebigu u sheegay sal lay waslam wuxuu yidhi cumar rasuul ilaahayow laysa lii bimakkata axadu min bani kacbin yaqdabu lii in uudiitu buu yidhi rasuulka ilaahayow magaalada maka hal nin oo reerkan ka dhashay ah oo haddii lay dhibo ii cadhooni ama ii hiilini ma ogin buui reerkaygii col baan wada laahay ilan reerkiisu reer qreer quraysh mu ka dhasho waa reer maka laakiin waa gaalo raggii muslimkaabaa marka isdhaamoo ragna reerkoodu gaalada ha ahaadee rag ilmaadeerradii ah oy wada dhasheen oo adeeradii oo difaaci baa jira xataa muslimba ha ahaado ragga qaarkiina nin u danqanayo ma jiro oo reerkiisii oo dhan bay col wada yihiinba cumar wuxuu rasuul ilaahiyow aniga maka waxaana u teegi karin hal ninoo in adeerkay ii danqanaya ma jira bu saas daraaddeed meeshu meelaan yani waxa weyaan aan wejiga siin kara ma aha laakiin waxaa jira cumaan baa igu dhaama buu yidhi cumaan ayaa ugu dhaama ee dir cumaan baa dadkiisa laga yaabaa inuu laga helo dad difaaca oo nabadgelyo siiya oo ammaan siiya ilaa uu muhimadda soo guto ee cumaan u yeedh buuhi cayni reerkiisa ayaa meesha degan waxaad rabtana isagaa gaadhsiin markaasuu nabigu cumaan ibnu cafaan u yeedhay qraysh buu u diray wuxuu yidhi waxaad u sheegtaa anna lam na'ti biاlqitaal dagaal inaanaa u imaanin naga gaadhsii wainama ji'naa cummaaran waxaannu nimid inaannu cumro gudanna basaannu u nimid wadcuuhum ila alislaam islaamnimadana ugu yaadh buuri intaa keliya ku gaabsannin muhimmad u soconnana u sheeg war walow diinta qaato tawxiidka qaato islaamana ku dheh oo diinta u bandhig sidaa yeel bu wa amarahu an ya'tiya rijaalan bimakkata mu'miniina wa nisaa'an mu'minaat fayadkhulu calayhim wayubashiruhum bilfatxi waxaa jiray marka dad rag iyo dumar isugu jira oo mu'miniin ah oo magaalada maka ku noolaa oo dad tabar taran oo aan hijroon karin oo meesha dhib lagu hayo oo la ciqaabo oo yacni aad ugu rafaadsan magaaladaa jiray wuxuu nebigu ku yidhi cumaanow waxaa kalood samaysaa markaad meesha tagto dadka mu'miniinta ah intaad u tagtood guryahooda ugu tagto waxaad ugu bishaaraysaa magaalada maka inay gacanta muslimiinta soo geli doonto dhibkanna inay ka bixi doonaan gaaladan maanta ku amartaaglaynaysa ee ciqaabaysana magaaladu inay farahooda ka bixi doonta arrintaa ugu bishaareen sabra ku dheh sabra kudhe arrintaa iyadaana nebigu waa usii dhiibay salawaatu rabbi waslaam calayh ilaahay diintiisa wuu xoojin gaaladana waa laga adkaan cid damboo iimaankiisa qarsan doontana ma jirto sidaa gaadhsiiwe saddex muhimmadood marka cumaan u socdaa inuu farriinta gaadhsiiyo waxa ay u yimaadeen nebiga saxaabadiisa quraysh inuu islaamnimada ugu yeedho diinta u bandhigo dadka mu'miniinta iimaankooda qarsanaya magaalada ku nool inuu u bishaareeyo saddexdaa muhiimadood baa cumaan loo sii dhiibay cumaan waa tagay marka quraysh buu ku sii maray meel baldax la yidhaahdo odayaashii quraysheed rag ka midoo meeshaa jooguu sii maray markaasaa waxay dhi ayna turiid waa xaggeeda socotaada dhe xaggee doonaysaa markaasaa wuxuu uhi bacanii rasuulu ullah adcuukum ila allahi wa ila alislaam rasuul ilaahi baa i diray wuxuuna ii soo diray inaan diinta idinku yeedhayo islaamnimada waukhbirukum annaa lam na'ti biqitaal waxaan idiin sheegayaa inaanaan dagaal u imaanin dagaal inaanaan u imaanin meeshaa nin marka ay xigto ahaayeen oo la dhihi jiray abaan ibnu saciid ibnu alcaas oy qaraabo ahaayeen baa marka soo istaagay markaasuu soo dhoweeyey cumaan faraskiisii buu koreeyey markaasuu faraskiisii cumaan saaray wuu la dhaqaajiyey quraysh odayaasheediina wuxuu ogeysiiyey ninkaasi waa magantaydii buu yidhi cumaan maanta anuu magan ii yahay madam waxaa ka jiri jiray jahiliyadii carabta dhexdeeda quraysh iyo qabaa'isha kaleba soomaaliduna way taqaanaa qabaa'isheeduy waxaa jiray ninka loo baqayo nin ka mida dadkaa magan siinaya ama mangelyo siinaya waa magantaydii buu leeyahay hadduu magan ka dhigto cid u gacan dhaafi karta ma jirto marka wuxuu yidhi marka ninkaasi waa magantaydii anigaana uu magan ii yahay cid wax ku samayn kartana ma jirto wuu kaxeeyey faraskiisii buu ku qaaday magaalada makuu geeyey cumaan markuu sii maqan yahay ayay marka saxaabadii nebiga la joogay ayaa waa la sheekaystay waxay yidhaahdeen ragga qaarkood cumaan nasiibkiisa beydkii ilaahay buu maanta tegey wuuna soo cumraystay jaaniskaasuu helay innaguna ma haysanno cumaan nasiibkiisa hadduuba baydkii nabad ku tagayo soo cumraysanayo oo soo dawaafayo alalahi waa nasiib markaasay nebiga warkii u sheegeen nebigu wuxu uhi sal lla lay wasalam maa adunnuhu taafa bilbayti wanaxnu maxsuuruun ma uuna malaynaya buu idhi cumaan inuu kacbada dawaafi doono cumraysan doono innagoo meesha laynagu hortaagan yaho laynagu celinayo haddaan cumaan garanaya buuhi jaalis kasta hadduu u helo innagoo meeshan laynagu hortaagan yaha laynagu celinayo inuu isagu iska cumraysto ma samayn doono buu nebigu yuri salawatu rabbi waslamu caleh saxaabadiisa maxay leeyihiin maa yaquu dawaafi oo rasuulilahi maxaa u diidan bay dheh wamaa yamnacuhu ya rasuulu waqad khalas asagooba intuu gaadhay jaaniskii helay maxaa uu diidayay inuu dawaafo cumraysto markaasuu rasuulku wuxuhi sal lay slam daaka dannii bihi taasi waa sida aan ka filayo buui cumaan haddaan aqaanno sidaasaan ka filayaa buu yidhi rasuulku salawaatu rabbi wasalam calayh laa yatuufu bilkacbati xataa natuufa macahu kacbada ma dawaafi doono ilaa aan la soconno la dawaafno nebi maxamedoo gadaal jira jaalis baad heshaye ka faa'iidayso cudlaman samayn doono buu nabigu salawatu rabbi wasalam caleyh ayib meeshaa iyada ah waxaa dhacday marka xaaladdaa iyada ah waxyaalihii dhacdooyinkii dhacay ka mid a ah, muslimiintii iyo mushrikiintii baa isdhex galay oo dhacdo yaroo shil a ah baa dhacay oo laysku yara dhacay heshiisku intuusan dhicin nin ka mid ah muslimiinta ama gaalada ka mid a ah, ciidamadooda lama kala foga oo gaaladuna meel dhow bay ciidamadoodu joogaan quraysh nebiga iyo saxaabadiisuna meel bay degan yihiin oo xudaybiyay degan yihiin waa layshor fadhiyaa marka nin labada kooxood mid ka mid a ah, midku ahaa lama yaqaano ayaa marka wuxuu tuuray leeb mise fallaad mise waxbuu tuuray nin kooxdii kale ka tirsan baa wax gaadheen dagaal baa marka dhex maray dagaal aan sii weyneen oo waxoogaa gacanta laysla gaadhay oo muxuu ahaayey eebooyin iyo leebab iyo dhagaxyaal iyo laysku tuurtuuray labadii dhinacna laysu habarwacday oo qolo walba qolada kaleta intay diyaargaroo isu habarwacdeen oo rag la kala qabsaday qolo walbana dadkay qabsatay ayani waxa weyaan ay ka dhigatay maxaabiis intaasaa dhex martay gadaal dambe allah tabaaraka wa tacaala waa dagaalkaa kala baajiyey oo dadkii la kala haystayna waa la soo daayay dagaalkiina intaasuu ku ekaaday dagaal weyn oo baahay ma noqonin ilaahay baa kala baajiyey wahuwa aladii kafa aydiyahum cankum wa aydiyakum canhum bibatni makkata ilaahay baa iyagana gacmahooda idinka qabtay idinkiina gacmihiinna iyaga ka qabtay idinkoo maka batnigeeda jooga allah idinkala baajiyey waay dagaalka waxoogaagaa yarkaa ayaa dhacay nebiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh xaaladdu markay halkaa marayso ayaa waxaa soo gaadhay cumaan waa la dilay sheekadaasaa timid sheeke ku kuteen oon xaqiiqo lahayn aan xaqiiqo ahayn ayaa nebiga soo gaadhay oo dhahaysa ergeygii aad dirsatay iyo cumaan waaba la dilayba ree markaa dilay xaaladdu waa kullaatay marka ergeygii bay dileen oo cumaan bay dileen dagaal markaasi lama huraan waayo saxaabadu marka nebigu saxaabadiisiibu marka wuxuu ugu yeedhay in ballan la wada galo bayca la galo baycadaasi waa baycada la magac baxday baycat ridwaan laqad radia allahu can اlmu'miniina id yubaayicuunaka taxta الshajara geedka hoostiisa markay kula mubaayacoonayeen oy ballanta kula gelayeen ilaahay baa raalli ka noqday mu'miniintaas buu u yeedhay imaada buuhi ballan baa la gelaya muslimiintii waa soo kaceen geedkii baa hoostiisa laysku yimid geed aad u weyn oo nebigu hoos fadhiyey baa lagu soo ururay fabaayacuuhu cala laa yafiruu waxaa ballan ay nebiga kula galeen in aysan cararin dagaal baa la geli rabaa ha laysdiyaariyo dagaalku markuu bilowdana ninka horay inaad u socoto mooye lugtaada gadaal ha u soo yaa imaa inaad adkaato yaa imaa in lagu dilo laakiin waxa la yidhahdo carar oo dagaal gadaal u guro ma jirto riwaayaad kale waxay leeyihiin ballanta waxaa lagu galay waxay ahayd cala almawti in la dhinto in la dhinto wayna isku macno dhowi inaan la cararin iyo in la dhinto waa isku macno dhowi adiga waxa weeyaan dagaal adag oo lagu hoobto oo maka lagu qabsado oo quraysh lagu edbiyo oo lagu aargooyo cumaan dilkiisa ayaa ballantaasaa la qaatay nebiguna saxaabadiisa uu ka qaaday salawaatu rabbi wasalaamu calayh ballantaa iyada ah ee nebigu uu la galay saxaabada cumaan baa ka maqan waana ninka sababtiisa ay ku timid heshiiskaas ama maxaan dhihi lahaa baycadaasi baycat ridwaan nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumaan maadaama uu maqan yahay asagaa gacantiisa midigta ah baycada ugu qaaday oo gacantiisa midigtaa ah intuu sidaas yidhi oo midda bidixdaa uu saaray ayuu wuxuu idhi haadihi licumaan tanna waa tii cumaan buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh wuu maqan yahay laakiin baycadiisii iyo ballantiisii anaa gacantayda ugu gelaya buu nabigu yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh cumaan ibni cafaan sababtiis bayna ku timid ballantiina waxbuu ka galayoo dee nebigaa u galay salawaatu rabbi waslamu caleyh gacantiisa kelimadaa ugu galay markay ballantii la galay oy dhammaatay ayaa cumaanoo socdaa yimidba maxaa laislahaa cumaan baa la dilay dagaal baa laisu diyaariyey cumaankii waa la dilay la yidhi sababtiisaba dagaalku ku imaan lahaa oo socda ayaaba iridda ka soo galay oo nebiga u yimi salawatu rabbi waslamu caleyh markuu soo galay ayay muminiintii waxay ku yidhahdeen muslimiintii waxay ku yidhahdeen saxaabadii baa waxay ku dheheen ishtafayta ya abaa cabdillaahi min aawaafi bilbayt cumaanow aleelahay maanta dawaafkii kacbadaad ka noolaatay bay dheheen alxamdulilah jaanis baad u heshay waxaanaan helin baad heshay waad ka dharatay bay dheheen kacbada dawaafkeeda markaasaa wuxuu yidhi bi'sa maa danantum bi waxaad aad iga filayseen iyo sidaad ii malayseen xuma waladii nafsii biyadihi low makaftu biha sanatan warasuulu اllahi muqiimun biاlxudaybiyati maa tuftu biha xataa yatuufa biha rasuulu اllahi sal lay slam ilaahay baan ku dhaartay hal sano haddaan joogo buuhi maka rasuulka ilaahayna xudaybiye lagu hortaagay oo meeshan uu lagu celinayo aniguna hal sano aan maka joogo buuhi ma dawaafeen buuhi ilaa nebigu ila dawaafo see baan u dawaafa buu leeyahy nebi maxamedoo meesha lagu hortaagay jaanis baad heshay adigu iska ka faa'iidayso maya buuhi waxaad ii malayseenna waa waxun buuhi mana sameeyeen xataa sanad hadday ugu qaadato ma sameeyeen buui radia allahu tacala canhu arda markaasaa waxay yidhahdeen muxuu ahaayey weliba wuxuu yidhi quraysh markaan u tegay buuhi waxay igu yidhaahdeen dawaaf waxay ku yidhaahdeen moxamed iyo raggiisu inay kacbada yimaadaanoo dawaafaan taayaysan hunguri kaa gelin ma dhici kartee laakiin adiga cumaan ahaan waxba kama qabne dawaaf bay ku yidhahdeen adiga dhawaaf ama ninkaa saaxiibkaa amaya ah waan diiday buui ilaa uu ila dawaaa ma dawaafan waan ka soo noqday buui markaasay muslimiintu waxay yidhahdeen saxaabadii waxay yidhahdeen kaana rasuulu اllahi aclamuna biاllah wa axsanuna dannan bay dheheen rasuul ilahi wuxuu ahaa midka ilaahay noogu yaqaano nooguna mana fiican buu ahay u dheh adigana waa naga kaa yaqaana ilaahayna waa naga yaqaanay buui maxaa yeelay siduu maleeyey bay noqotay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh cumar ayaa wuxuu ahaa marka nebiga gacantiisu hayay baycada iyo ballanta ayuu nebiga labadiisa gacmoodba ishayay muslimiintii oo dhanbaa marka la mubaayacooday ilaa nin layidhahdo jadd ibni qays nin oday ah oo khayr darnaa ayaa isagu baycadii ka baxay ah, nin xun buu ahaay oo taariikhdiisa dambana ay hallowda oo munaafiqiintii ah ninkaa mooyaane intii kale nebiga baycaday la galeen salawaatu rabbi waslamu caleyh ragga qaarkood sida salawat bnu akwac oo kale saddex goor buu baycadii ku noqday waa la mubaayacooday hadan nebigu waa u yeedhay bayca labaad buu la galay baycad saddexaadna waa galay radia allahu tacala canhu arda baycadaasi marka waa baycada la baxday baycat ridwaan raggaa ka qaybgalayna maziye khaasay leeyihin waa ragga ilaahay uu ku sheegay suurat lfatxi inuu alla ka raali noqday tabaaraka wa tacaala sidaa mar ay ku sugan yihiin oo cumaan soo noqday oo laysu yimid ayaa waxaa yimid marka nin la yidhahdo budayl ibnu warqa alkhusaaci isagooy la socdaan koox reer khusaaca ah reer khusaacana nebiga iyo iyaga waxaa ka dhexeeyey xataa jaahiliyadii waxay ahaayeen dad sirta nebiga ilaaliya qabaa'ishaa deggan ee maka iyo agagaarkeeda baltihaama tihaama qabaa'isha degtoo dhan qabiilka reer khusaaca la yidhaahda gaalkooda iyo muslimkooduba nebigay la jireen xataa gaaladoodaa nebiga garab u ahayd salawaatu rabbi wasalaamu calayh marka qabiil wuxuu ahaa nebiga ilaaliya oo in la dhibo aan ogolayn oo wixii sir ahe ay hayaan nebiga u gudbiya oo gaalada mukhadadaadkeediiyo farsamadoodiiyo qorshahay wataan oo dhan nebiga la socodsiiya qabiil noocaasay ahaan jireen nin odaygooda ahaaba marka la dhihi jiray budayr ibnu warqa alkhusaaci oo socda oo koox reer khusaaca ay la socdaan baa nebiga u yimi salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasaa wuxuu yidhi maxamedow nimankii la jira kacab ibnu lu'ay iyo caamir ibnu lu'ay waa quraysh waxaan ka imid buu yidhi ayaga oo biyaha xudaybiye tiradooda wax la eg meeshan ku soo diyaar garoobaya oo wata geelii dhalay ee haleelada ahaa oo nirgihiisii tircinaya geelu markuu dhalo oo nirguhu yaryar yihiin geelu hashuna tartiibbay u socotaa waxay kaxaysataa ilmaheeda yarkee socodbaradka ah marka geeloodii irmaanka ah iyo haleeladii iyo nirgihii iyo waxay ka naxeenoo dhan meeshanay soo tubaan buud dagaal bayna kuula diyaarsan yihiin yaan lagu dagin wayna kula dagaalamayaan baydkana kuuma ay ogola arrinta anaa soo taabtay maxayd maxamedow isjir buud markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly waslam ina lam naji liqitaali axad annagu horta cidna inaan la dagaalano umaanaa imaanin walaakinaa ji'na muctamiriin laakiin waxaanu u nimid inaan cumraysanno wa ina qurayshan qad nahakatum alxarbu buul qurayshna waxaa baabi'iyoo daciifiyooo wax qayrkeed ka reebay waa dagaal waa reerku ka dhashay dagaal baa intaa ka soo roogoo laangaab ka dhigay oo iyaga dhanba daciifiyey wa adarat bihim wayna dhibtay say u dagaalamayeen bay baabi'een fain shaauu maadathum bu hadday rabaan heshiis baan la geli buuri hadday rabaan oy diyaar u yihiin inaan la heshiiyo bedelkii aan inta soo hadhay baabi'in lahaa oon cagta marin lahaa diyaar waxaan u ahay inaan la heshiiyo saasuu nebigu uri salawatu rabbi waslamu calayh wayukhalluu baynii wa bayna annaas ayaguna inay heshiis ila galaan aniya dadkana isu kaana daayaan qabaa'ishaa kale iyo caalamkaa kale isu daayaan farahana iga qaadaan iyagii anigana aan heshiis galno baan diyaar u ahay buui iyaguna hadday sidaa yeelaan buu nabig sal lay aslam oy arrintaa iyadaa iga oggolaadaan wuxuu yidhi markaasi way nasanayaan wayna tarmayaan wayna noolaanayaan hadday diidaan dagaal mooye wax kale hadday diidaan fawaladii nafsii biyadihi lauqaatilannahum cala mri hada xal kale hadday diidaan oy nabad diidaan oy heshiis diidaan annagu iyagaa u turhayaa intooda yartee soo hadhay inay baaba'aan baan diidanah laakiin haddii dagaal laga kari waayo ilaahay baan ku dhaartay inaan la dagaalami waro kula dagaalami arrinkan aan wato korkiisa oo ah inay tawxiidka iyo diin qaataan gaalnimadana ka baxaan xataa tanfarida saalifatii aw yunqidanna allaahu amrahu ilaa luquntayda iyo jidhkaygu kala go'aan ama ilaahay arrinkiisa uu badbaadiyo ah, ilaa taydii ay noqoto oo qoorta layga jaro oo luquntaydiiyo jidhkaygu iswaayaan ama ilaahay arrinkiisu uu hormaro socdo waa la dagaalami doonta waa goorma waa haddaan ka waayo nabad oon ka waayo heshiis oon ka waayo war aniga carab isu kaa kaanadaaya idinkuna nabad qaata hadday iga diidaan dee iyaga u taallaamaa markaas budayl wuxuu yidhi warkaagaa waan gaadhsiin buu yidhi budayl odaygaa reer khusaaca wuxuu u kala dabqaadayaa farriinta u kala gudbinayaa marka nebiga iyo qoraysh wuu laabtay wuxuu yidhi warkaagaa waan gaadhsiin wuu tegey qoraysh buu u tegey markaasuu wuxuu yidhi innii ji'tukum min cindi hada arajul warnimayo ninkanaan ka socdaa ninkan meeshan soo degay ee taqaanaan ee idinka dhashay intaasoo dagaal idin dhex maray eed garanaysaan ninkii baan ka socdaa dhegaysta waqad samictuhu yaquulu qawlan waxaanan maqlay buu yidhi hadda markaan u tegay isagoo hadal leh fain shi'tum caradtuhu calaykum haddaad rabtaanna hadalkii aan ka maqlay waan idinku dul akhrinoo waan idiin bandhigi ma idiin sheegaa waay diyaar ma u tihiin inaan farriintiisii idiin sheego faqaala sufahaa'uhum qabiil walba dadna wax ma garabay leeyihin dad wax magaradahoo ayagu caatifo iyo xamaas iyo ee muxuu aha waxa la kala tuuro iyo aan miisaan badan iyo xikmad aan ku salaysnayn oo inta badan dhallinyaro u badan oo iyagu uun booda laakiin arrinta aan ka fiirsanin sufahadii caqliga yarayda iyaga ka dhashay quraysh baa soo booday markaasaa waxay yidhahdeen laa xaajata lana an tuxadianaa bihi wax dan a kama lihin wax dan a kama lihin xaajana kama lihin inaad nooga warranto nala dhaaf bay ku dheh annagaa ku dirsanay annagaa warkiisa ku dirsanay hanoo sheegi saasay ku yidhaha raggii ahlu ra'yiga ahaa wa qaala dura'yi minhum raggii waxgaradka ahaa odayaasha ahaa arrinta cawaaqibteediiyo waxay noqon doonto miisaami karay ee quraysh ka dhashay baa yidhi maya urkaadiya urkaadi dhallinyaraha degdegina urkaadiya taladiinni maa tiinni maa dhallinyara dagaalan in la yidhaahdo mooye ra'yi meel u baahan oday bay u baahantay soo ma waayo arag bay u baahantay nin nolosha tijaabiyey bay u baahantay markaasu wuxuu yidhi war u kaadiya dha u kaadiya waxay yidhahdeen haati maa samictahu war waanu kaa dhagaysane bal waxaad ka maqasheen noo sheeg bay dheh maxaad maqashay muxuu sheegaya markaasuu wuxuu yidhi waxaan maqlay isagoo sidaa iyo sidaa leh qurayshi hadday nabad rabtona heshiis baan la geli hadday idayn weydana waan iska celin aniyo dadkaa kale hadday isukaana daysana way nabadgeli warkanaan ninkii ka wadaa ee bal xaalkiinnu see waay maxaa idinla qumay warkii markuu u sheegay nin la yidhahdo curwat bnu mascuudin athaqafi oo reer quraysheed ah oo odayaashii ka mida ah, ayaa wuxuu yidhi inna haada qad carada calaykum khubطata rushdin war ninkan ninkani wuxuu soo bandhigay qorshe wanaagsan qorshe caqliyeed qorsho wanaagsanoo lagu kala badbaadi oo dani inoogu jirtu soo jeediyey ee aynu aqbalno nwiy waa inu yeelno tala mar bay kula simanta maanta yayna ina dhaafa waxa isagu u watana qurayshii oo raggeedii baa ku jira innaguna qurayshdeenuna yayna isku baabi'ina talada aan qaadanna buuri waxaadna yeesheen wadacuunii aatihi buu ii daaya anaa u tagaye ii fasaxa oo aniga idira maxamed aan soo qaabile eh bal aan la soo sheekayste arrimaha laga sheegayo bal aan ka soo salgaada idira buuri waxaa la yidhi itihi baa la yidhi kactag baa la yidhi rac u tago bal warka ken waxa la sheegayana ka soo salgaab waa u yimid curwat bnu mascuudin aaqafi baa nebiga u yimi waa oday reer quraysheeda xudaybiyu ugu yimid markaasuu wuxuu bilaabay inuu nebiga la hadlo salawatu rabbi waslamu calayh markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi hadalkii budayl uu ku yidhi mid la miduu ku yidhi qurayshay ma nabad mayla gelaysaan oo sidaa ma ku badbaadaysaan aniya dadka ma isu waxa idinka soo hadhay wax yar weeye mise intaa yarta idinka soo hadhay baad doonaysaan inaan fuuqsado haddaad yeeli weydaan waa aniya idinka waa aniya idinka si adag buu la hadlay hadalkii uu ku yidhi budday laftiisiibuu ku yidhi odayga reer qurashaad markaasuu wuxuu yidhi ay muxamed war muxamedow ara'ayta low istacsalta qawmaka hal samicta biaxadin min alcarabi ijtaaxa ahlahu qablaka buu muxamedow ka warran buu yidhi haddaad reerkaaga maanta kulli cidhib tirtoodan mid ka reebin oon maanta intaad maka dagaal ku qaato intaa quraysh ka soo hadhay aad ewer ka dhigto weligaa ma maqashay buuri hortaa nin reerkiisa dhameeyey ma maqashay buuri weligaa taariikhda miyaad maqashay buu nin reer uu ka qashay intuu dib ugu noqdo ewer ka dhigo baabiya ma maqashay buuri hortaa wa in takun ilukhraa buuri hadday noqon weydo inaad ka adkaato qurayshood baabi'isana oy ta kala noqoto oo lagaa xoog batana way macnaha fawallaah innii la araa wujuuhan wa araa awshaaban min annaasi khaliiqan an yafiruu wayadacuuka buuri hadday ta kala noqoto lagaa ilhelo lagaa adkaadoo kaa xoog badannana aniga waxaa ii muuqda buuhi maxamedow raggan dhinacyahaaga ka muuqdeen isku hallaynayso iyo waxaan kulubkaanka eed meelaha ka soo ururisay rag berri aan ku difaaci dooninoo garabkaaga bannayn doonoo kaa carari doono warniyo rag ma wadatine dagaal ha gelin buu ku yidhi ah, waxaan kulubkaankeed midba meel ka keentay wuxuu kulubkaan ugu tilmaamahayaa carabtu waxay ku dagaalami jirtay reer ninku markuu ilmaadeeradii iyo adeeradii iyo jilibkiisa iyo reerkiisa ka garab dagaalamayo geesi waa laakiin markuu ninka ninkan ka fadhiya uusan garanaynin war mafulay baa mise waa geesi ka xagga ka fadhiyana ma taqaanid uma fulayda ama hageesi adiga laftaadu walbahaar iyo wadna kurkur baa ku dili soo ma marka war waxaan kulubkaankeed meelaha ka kala keentay rag kaa carari doono oon barri ku dagaalami doonin weeye maxamedow laba goorada khasaaraad ku jirtaayee dagaalka hagelin buu ku yidhi laba goorada haddaad baabi'isa ood quraysh ka adkaatana reerkaagii baad baabi'isa shisheeye ma haddii lagaa adkaadana rag ku difaaca meesha kuma wadatida wax kulubkaanoo kaa carari doono warniyow dagaalka iska daa buu ku yidhi waxaa dhegaysanaya marka saxaabadii baa dhegaysanaysa abu baa soo booda marka markaasu wuxuu ku yidhi unsus badna laata buu ku yidhi anaxnu nafiru canhu wanadachu haa wuxuu ku yidhi sanamka aad caabudaanee ilaaha u haystaanee laata la yidhaahda xubinkiisa taranka nuug oo muudsa buu ku yidhi managaa ka tegi ka cararayna buu ku waa cayb badniga waa gabadha marka la gudayo haweenta qaybta yartee koree la gooyo ayaa badri la yidhaahdaa marka sanamkiinna badrigiisa nuug buu ku yidhi soo cay adag af soomaaliga kelimadaasi kelimay ku dhahdaa badriga laakiin afka kuma ballaarin karo inaad fahamteen baa muhim sooma sanamkiinni waa ilaahoodii waa ilaahiinniiyo sanamka aad caabudaane idinla weyn xubinkiisa intaad qabsato nuug buu ku yidhi curwow ma annagaadna leedahay waad ka cararaysaan oo nebi maxamed baad ka tegaysaan saasuu ku yidhi abubakr markaasu wuxuu yidhi man daa war ninka saa u hadlaya waa kuma raggu waa is yaqaannaa waa ragooda wada dhashay waa war ninkaasi waa kuma waxaa la yidhi waa abubakar markaasaa wuxuu uhi wاladii nafsii biyadihi lowlaa yadun kaanat laka cindii lam ajzika biha la ajabtuka buuri ilaahay baan ku dhaartay hadduusan jiri lahayn abaal hore oo iyo gacan aad hore iigu lahayd oonan weli kaaga abaalgudin haddayna jiri lahayn waan kuu jawaabi lahaa buuri laakiin inaan kuu jawaabo waxaa ii diidan nin oday ah oo gacan igu leh baad ahayd oo abaal igu leh abaalkaasoo weli aana kuu gudin u fiirso xataa gaalada ha ahaadeen waxaa jiray akhlaaq ay lahaan jireenoo aad u qiimo badan oy ka mid tahay ninka si kastood cadow u tihiin abaalka iyo gacanta uu kugu leeyahay way ilaalin jireen ballanka aad gashaan bay ilaalin jireen oo nebigu markuu leeyahay salawaatu rabbi wasalaamu calayh innamaa buciftu liutamima makaarima alakhlaaq waxaa la ii soo diray inaan dhammaystiro akhlaaqda wan wanaagsan bimacnaa akhlaaq wanaagsanoy haysteen baa jiray ee dhammaystir bay u baahdayd akhlaaqda wanaagsani lahaayeen waxaa ka mid ah abaalgudka ninkii gacan kuloo abaal ku leh abaalkaa way u ilaalin jireen abuubakaroo gacan hore haddaynay jiri lahayn maanta waan kuu jawaabi lahaba wuuna iska watayoo nebiguu hadalkii la sii waday nebiga mar kastoo uu hadal ku yidhaahdo kelimo ku yidhaahdaba curwa nebiga garhkiisuu qabanaya garhku gacantiisaa u qabanaya muqiirat ibnu shucba saxaabiga la yidhaaha oo nebiga marka agtiisa taaganoo waardiye ahaan a seefna haysta ayaa nebiga ag taaganoo ilaalinaya sidoo kale wuxuu qabaa koofiyad bireedka ciidanka yacni waa nin dirays qaba hubkiisuna u diyaarsan yahay ee koofiyaddii birta ahaydee lagu dagaalami jirayna qaba oo madaxiisu ilaasheen nebigu marka agtiisa taagan yahay oo gaalkanu yaa laga baqayaa inuu dhib u geysto nebiga salawaatu waa taxadar waa taxadar waay marka meeshuu taagan yahay mar curwa marka uu gacantiisa la laaco nebiga garhkiisa intuu gacanta seefta kaga dhufto seefta dabadeeda intuu gacanta kaga dhufto wuxuu leeyahay yacni akhir yaddaka can lixyati rasuulillahi sal alay slam mar nebiga garhkiisa gacanta ka fogee saasuu leeyahay ka durki nebiga gacantaada ka durk ha qaatoola garhkiisa curda markaasuu la yaabay war ninkan gacantaada seefta ku dhufanaya waa kuma war kana kuma waxaa buu saa intuu u fiiri ah, markaasaa waxaa la yidhi waa muhiirat bnu shucba waa isku reer waa odayaashiisii wa curwa odayaashiisii waxaan u jeedaa odaygan curwat eh, bnu mascuud baa odayaashii muhiira isku reer wa saasuu u fiiri markaasuu yidhi ay qudar awalastu ascaa fii qadratika bud kii ballanfurka badnaayo ee nacaska ahaayo ilaa iyo haddaan ka shaqaynayaa ballanfuryadaad samaysay aduguna waxaasaad igu samaynaysaa miya ah, ilaa iyo hadda waxaan ku mashquulsana khaladaadkii aad gashay ee aad qabaa'ishiiyo dadka ka gashay inaan ka xaaltabo oon ka xaal bixiyo oon dadkii raalli geliyo tii baan adna ku mashquulsanaya adna sidanaad ii geli miya arrintaasi waxay ku timid muqiira ibnu shucba radi allahu tacala canhu ardaa intuusan soo islaamin oo gaalka ahaa ayaa wuxuu sameeyey dad bay israaceen oo jid wada mareen waa gaalaa la wadaya markaasuu dadkii intuu laayay buu xoolihiina ka qaatay intuu soo tegey oo xoolihii soo kaxaystay ayuu marka soo islaamay oo nebiga madiine ugu yimid isagoo dhiigna soo daadiyey xoolana soo dhacay markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lay slam ama alislaam faaqbal waama almaal falastu minhu fii shay bui islaamnimadaada curwa waan aqbali laakiin xoolahan aad soo dhacdan soo qaadatay anuu kuma jira bui u fiirsada bimacnaa waxa weeyaan gaal buu ahaa intuu gaalka ahaa buu xoolo dhacay xoolihii buu la soo tegey diinta islaamku soo galay nebigu u yimid islaamnimadaada waan kaa yeeli buui laakiin xoolahan soo dhacday maya kuma jira aniga ninkan odayga curwat bnu mascuud dadkaa uu laayay muqiira iyo xoolaha uu soo dhacay yuu marka xaalkeedii iyo raaligelinteedii iyo odayaynteediibuu ku jiraa markaasuu yidhi waryaa aniguna waxaad samaysay baan ka xaaltamaya adiguna gacantaydaadba maanta seef ka dhufan soo maah ballanfuryaale buu ku yidhi ballanfuryaale saasuu ku yidhi curwa intaasi markay dhacday waa nin siyaasi ah waana nin oday ah intaa wuxuu bilicsanayaa oo isha ku hayaa nebiga ragga la socda saxaabadiisa ah ciidankan meesha jooga intaa uu meesha fadhiya nebiga wadahadalku u socdo ishuu marinayaa bal raggan iyo say yihiin iyo say u nadaamsan yihiin iyo say u dagaalami karaan iyo say wax isaga celin karaan iyo xoogooda iyo tabardarradooda iyo sir caskariya buu ninkani meesha ka qaadi rabaa intaa ishiisu ragganay la jirtaa saa hadduu u fiiriyey ishiisu waxay la yaabto yay qabatay wuxuu la yaabo oo la amakaago bay ishiisu ku dhacdo wuxuu arkay nebigu hadduuba xaakoodo oo ay xaako uu tufo dhulka gaari mayso gacantaa loo hoorsanaya ah, hadduuba xaaka soo tufo intayna dhulka gaadhin baa loo kala tartamayaa nin baa gacanta ku dhufsanaya la cararaya xaakadiisii baaba laysku laynaya markaasuu markuu gacantiisa ay soo gasho iyo wuxuu marmarinayaa jidhkiisa iyo wejiga iyo waaba ku subkanahayaaba amar hadduu siiyana ibtadaruuhu ibtadaruu amra hadduu amar siiyana amarkaa ninkii fulin lahaa bay u kala tartamayaan yaa amarkaa fulin anaa fulin anaa fulin anaa anaa waaba kan ninkii fulin lahaa ku tartamayaan hadduu weysaystana oo nebigu weysaystana kaaduu yaqtatiluuna calaa waduu'ihi waxay sigayaan inay isku laayaan dhiyihii uu ku weysaystay ninkii qaadan lahaa isku shubi lahaa cabbi lahaa barakaysan lahaa dhiyihiis uu ka tegayna waa la isku laynaya ee uu ku weysaystay intaa wuu fiirinaya ninka la odaygii meesha fadhiyey waxaasoo dhan buu arkaaya hadduu hadlana oo nebigu hadlana khafaduu aswaatahum cindahu hadduu hadlana shib hal nin oo iyaga ka midoo hadlaya ma jiro intuu nebigu hadlayo waa aamusan way dhag raaracinayaan madaxaa foorara shimbir baad moodaa inay madaxa ka saaranta isma dhaqaajinayaan waxay dhegaysanayaan hadalkiisa ishana kumaba fiiqi karaan oo isha kama buuxsan karaan fiiradiisa weynayn ay weynaynayaan darteed ruuxa markaad aad u qadarinayso ood aad u jeceshahay ishaadu xataa si fiican uma fiirin karto isha kama buuxsan karta ishaadu markay ku dhacdaba way laambi ah, weynaynta iyo qadarinta ay nebiga u hayaan xataa si fiican uma fiirin karaan ayb waxaasoo dhan baa u soo baxay odaygii curwo ahaa warkaasuu uruuriyey xaaladaasuu arkay arrin baa u baxday waa laabtay marka wuxuu ku laabtay quraysh ilaa waa laga war sugahaye markaasu wuxuu idhi ay qawmi tolkayow tolkayow gabarkaan ka dhashay warkaaladeeda wallaahi laqad wafadtu cala almuluuk cala kisra waqaysara wاlnajaashiy wallahi ma ra'aytu malikan yucadimuhu asxaabuhu ma yucadimu asxaabu muxammadin muxammada ilaahay baan ku dhaartay waxaan wafdi ugu tegay buuhi anoo wafdi ah boqorada adduunka ka jiroo dhan wafdi baan ugu tegay buuhi kisra baan qaabilay buuhi waa boqorkii eh, furus dowladdii weynayda furus waxaan qaabilay buuhi qaysar waa boqorkii imbaratoriyadii sidoo kaleeto ruum waa labadii imbaratoriyada ugu weynaa marka labadoodaba madaxdoodiiyo boqoradooda waan qaabilay buuhi najaashi oo boqorkii xabasho ana waan qaabilo waan u tegay buuhi boqorro fara badanna waan soo arkay buuri ilaahay baan ku dhaartay inaanaan arag buudhi sida ay muxamed saxaabadiisu u weynaynayeen boqor sidaa dadkiisu ay u weynayaan maba arkin buuri xaalad cajiibaan soo arkay buuri markaasuu uga warramay wuxuu soo arkay war ninka xaakadiisu dhulka dhici mayso waa laismarmarinayaa oo amar hadduu bixiyo waa loo kala tartamaya oo hadduu biyo ismariyo biyihii baa lagu dagaalamayaa oo muxuu ahay hadduu hadlo kulligood wada aamusayaan war nin caadiya ma soo arag buuri ninkan ciidanku wato ilaahay baan ku dhaartay inaynaan iska celin karin wax yar ka horna muxuu lahaa awbaash aad soo uruurisay oo kaa carari doono wayaan buuri soo ma laakiin muxuu qaatay darsi camaliyuu qaatay in la qanciyo la yidhahdo war ka carari mayne waanu iska keencelino meel hiblaannu idinka adkaannayoo meel hiblaannu idinku jebinoo raggii baanu nahayoo taa waxaa ka muhiimsan waxaa la tusay darsi camali ah oo indhihiisa uu ku qaatay oo ku tusaya raggani inay rag yihiin meeshii buu qanaaca qaatay raggan inayna iska celin karin reerkiisii buu tala ula tago wuxuu yidhi war ninkan raggu wato rag caadiya ma ahee rag sidaa uga dambeeyo saa u weynaynaya madaxooda iyo hoggaankooda rag layska celin kara ma ah ee niman yahow aynu qaadanno heshiis qaadanno ninkaa talada uu soo jeediyey aynu qaadanno oon heshiis la galno sidii uu soo jeediyey nin reer bani kinaana ah oo raggii odayaashii ka mid ah ayaa wuxuu bal anigana halii kaadiyo bui curwow adiga war waad keentee bal anigana hadda aan ka war doono hala ii sugo bui hallay diro kactag bale markuu soo baxay oo nebigii saxaabadiisa ku soo baxay waa lays yaqaanaa reerkuu ka dhashayna waa reer la yaqaana nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam war ninkan waa hebel ninkani waa hebel waa ninka hebel la dhihi jira wahuwa min qawmin yucadimuuna albudna fabacauuha lahu bu nabr sal s wuxuu ka dhashay qabiil la yaqaano oo weyneeyo oo aad u qadariya geela hadyiga ah ee loo keenay xaramka hadyiga dad aad u qadariyuu ka dhashay ee waa kan soo socdee geelii hadyiga aan u wadnay soo kaakiciya talbiyadana ku dhawaaqa labayk allahuma labayk labayka laa shariika laka labayk odagaa la qancinaya odayga maxaa lagu qancinaya yacni nooc oo yacni waxaa la siinayaa darsi camali annagoo hadyigii baydka ilaahay u wadnana waa kan hadyigaad arkaysaa la hortaagan yahay xaram baannu u soconnaayoo cumraan u soconnaa waananu hortaagan yahay intiibaa qancisay odaygii markaasuu wuxuu uhi walle dadkani dadkii la hor istaagi jiray ma aha buuri mar dadka geelan wada ee hadyigan xaramka u wada ee baydka ilaahay saa u weynaynaya ee iyaguna talbiyaysanaya labayk allaahuma labayka ku haya ma dadkaasaa la celiyaa alalahi kuwan kuwii la celin lahaa maaha asagoo qancay buu isaguna meeshay ka noqo maxaa lagu qanciyey geelii baa la kaakiciyey kuruskaa dilaacsan calaamadii baa ka laalaada geeli hadyiga war geelan geel la hor istaagi lahaa ma ah meeshaa waxaa laga qaadaa xaaladaha qaarkood duruusahan u tegi doona bay ka mid tahay xaaladaha qaarkood oo doonayso muhimmad mucayanood rabto inaad gaalka u isticmaasho qancintiisa inaad hawshaa ku qanciso haddaad u baahato waxyaalo fara badan baa kuu furan inaad samayso oo geelaa la kaakiciyey iyo talbiyada la qaaday iyo odaygana la rabaa in lagu qanciyo markaasi wuxuu idhi subxaana allah maa ynbaii lihaulaai an yusaduu can ilbayt ma haboono buu hi kuwan in laga celiyo ilahay baydkiisa waa laabtay marka markaasuu wuxuu ku laabtay quraysh odayaasheedu wuxuu ku yidhi wargeelii hadiga ahaa oo cayilan ayaan soo arkay buu oo weliba la soo calaamadeeyey oo xaramka u socda ilaahay baan ku dhaartay dadkan soo arkay dad la celiya ma ah war nimanyaho aynu ogolaano dadkana cumraysteene baydka ilaah loo fasaxo mikras ibnu xafsi nin la yidhaahdo isagana oday baa wuxuu yidhi bal anigana hala diro waa ninkii saddexaad soo maha bal ana aan ka hor doonan buui waa soo tegey ninkaasi markuu soo baxay oo nebi iyo saxaabadiisa ku soo baxay ayaa nebigu wuxu uhi sal lla alay slam hada mikras ibnu xafsin wa huwa rajulun faajir ninkaasi waa mikras ibnu xafsi ninka la dhihi jira waana nin aad u xun waayo faajir waayo yacni gaaladaa kale xun moogto waa nin khayr danoon ciyaal suuqoo dhib badan khayr lagama sugo ninkii nooca ahaawa asagoo marka la hadlaya oo isagii nebigu wada fadhiyaanoo la wada hadlayo ayaa waxaa soo baxay haddana oday kaleetoo la dhihi jiray suhayl ibnu camrin oo socda odayaashii reer qoraysheedoo socda baa ka daba yimid oo soo baxay markaasaa nebigu wuxu uhi sal lla alay wasalam qad suhila lakum min amrikum arrinkiinnii waa fududaaday buu uhi saxaabada ku yidhi mar hadduu yahay ninkan suhayl uu yahay alalaha arrinkeenii ilaahay faraj buu u furay waa fududaaday buu meeshaasi waa meesha la yidhaahdo tafaa'ul baa la dhahaayo nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh magacyada iyo muuqaallada wuxuu ka saadaashaan jiray saadaal wanaagsan tashaa'ulkuna waa saadaasha xun diyarada saadaasha xun iyo inaad makhluuqa ilaahay waxun ka saadaashato ood waxun ka filato taa waa la diida laakiin inaad wax wanaagsan ka saadaashato xaggeeduu ka saadaashaday ninkan magaciisa waxaa la yidhahdaa suhayl suhaylna waa sahal oo la tashiiriyey sahalna kelimada carabiga waa waxaa wey manaa fududayn waay fududayn maadaama magaciisuba suhayl yahay olole arrinkeenni waa fududaaday buu nebigu uhi salawatu rabbi wasalam caleyh fudayd warkaasuu saxaabada u sheegay nebigu salawatu rabbi wasalam caleyh suhayl markuu meesha yimid oo nebiga la soo istaagay wuxuu yidhi haati uktub baynana wa baynakum kitaab adiga annaga heshiis baan gelaynaa qoraal baanan kala qoranaynaa qodobo iyo bunuudna waan kala saxiixanaynaa marka keen waraaqdii aan wax ku kala qoran lahayn alla keeno ayb wuxuu u yeehay nebigu sal lay slam marka ninkii qoraag ahaa wax qori lahaa waa cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu ardaa ila nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxna ma qori jirin waxna ma akhrin jirin ilaahay tabaaraka wa tacala waxay ahayd mucjiso uu siiyey asagoon waxna qorin waxna akhriyin haddana qur-aankaa in la siiyey marka wax alla wuxuu raba inuu qoroo dhan rag baa u qori jiray karaaniyaal ahoo wax kasta qoro waxyiga qora waxyigu marku soo dhowaa loo qori jiray waraaqaha uu boqorrada u dirayo isagu wuu yeedhinaya laakiin rag baa qoraya raggii qoraaga nin qoraa buu yeedhay marka cali buu yeedhay markaasuu yidhi caliyow waxaad qortaa oktub bismi illaahi araxmaani araxiim heshiiskii baa la qoraya caliyow waxaad qortaa bismi illaahi araxmaani araxiim waraaqdii ugu horraysa waa ilan magaca ilahay wax lagu bilaabaa sooma bismi illaahi araxmaani raxiim qor buu suhayl baa soo booday waa odaygii dhanka quraysh matalaya heshiiske markaasaa wuxuu idhi ama araxmaan fa fawallaahi maa nadri maa huwa ah, raxmaankan aad sheegaysa maxamedow ma naqaana buhi annaga wuxuu yahay laakiin uktub waxaadse qortaa bismika allaahumma kamaa kunta taktub buuhi annagu alraxmaan iyo alraxiim adigu maa warkaa kaa maqallaae laakiin waxaan fahansannahay oo naqaannamada ahee intaad kaa meesha ka tirto waxaad qortaa bismika allaahumma saad hadda ka horba u qori jirtay taasaanu isla naqaanaa lanna quraysh ilaahay magaciisa iyo sifadiisa arraxmaan way diidi jireen sooma waidaa qiila lahum isjuduu lilraxmaan qaluu wama araxmaan anasjudu lima ta'muruna wazaadahum nufuura marka wuxuu yidhi raxmaan annagu garan mayne bismika allaahumma baan annaga wax ku bilaabanaayooan garanaynaayo taas qor buu ku yidhi markaasay muslimiintii waxay dhaheen saxaabadii meesha joogtay goobjoog ah wallaahi laa naktubha ila bismi illaahi araxmaan araxiim odaygani ma asagaa noo yeedhinay heshiiska labada dhinacba inay yani wax isla gartaan wa ma asagaan warkiisa yeelayna wallaahi inaanaan qoraynin bismi illahi araxmaan raxiim waxaan ahayn ama ha ogolaada ama ha diido laakiin bismi illaahi araxmaan araxiim lama tirayo lamana bedelayo yay yihiin waa saxaabadii ridwaan ullahi calayh nebigaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu yidhi uktub bismika allaahumma caliyow intaad tirto bismika allaahumma qor buu say rabaan u qor taa waa laga gudbay soo maha qodobkaa waa loo tanaasulay bismika allaahuma baa loogu qoray alraxmaan araxiimna waa laga tiray markaasaa wuxuu uhi uktub haada maa qaadaa calayhi muxamadun rasuul اllah waxaad qortaa kani waa wixii uu kula heshiiyey muxamed rasuulka ilaahay ahaa wixii uu suhayl kula heshiiyey waay saa u qorbu heshiiska muxamed oo rasuul ilaahay ah wixii uu suhayl kula heshiiyey weeye suhayl baa soo booday haddana markaasaa wuxuu uhi fwallah low kunaa naclamu anaka rasuulu اllah maa sadadnaaka can اlbayt bul walaa qaatalnaaka walaakin uktub بن ibnu cabdillaah ilaahay baan ku dhaaranay haddaan ognahay buuhi inaad rasuul ilaahay tahay on qirsannahon ogol lahay maba aanaan baydka kuu diidnan buuhi maba aan mana aanaan kulaba dagaalaneenba ee rasuulnimadaada annagu ma ogoline rasuulullaahi intaad meesha ka tirto waxaad loo qortaa muxamed ibnu cabdillaah odaygii cabdulaahi ahaa inuu ku dhalay baanu annagu qirsan isla ogollahay taa loo qorbo ina cabdilaahi inaad tahay qoro amaa rasuul ilaahay baanahay hanoo hoosgelini buui annaga hanoo hoosgelini heshiisyada marka la qorayo waa khatar soo ma odaygani waa foojiganya waa is ilaalinhayaa kelimadaasuu ka dagaalsanya arraxmaan araxiim diid rasuulullahina diid ka tir buu meesha muslimiintii waxay dheen la tiri maayo lama tirayo maxaa yeelay rasuul baa tahay rasuul inaad tahayna waa xaq sidaas daraaddeed lama tirayo suhaylow ama saa ku ogolow ama adiga kalkax iska tag nebigu wuxuu yidhi salawatu rabbi wasalam caleh war maya maya caliyow tir buu yidhi rasuulullaahi meesha ka tag oo waxaad ku beddeshaa ibni cabdillaahi ku beddela cali bn abi aalib radi allahu tacala canhu arda wuxuu yidhi rasuul ilaahi gacan aan leeyahay rasuulullaahi ma tiri karta buui rasuulullaahi gacan aan leeyahay inaan ku tiro maya buui markaasuu rasuulku wuxu uhi sal lay slam aniga itus buui aniga itus rasuulullaahidii muxamed iyo rasuululahi soo laba gelima isdaba yaallama labadooda teebaa rasuulullaahi ah iigu fuqwidhi anaa tiri anaa tiri ilan ma kala garanaya nebigu salawatu rabbi waslamu calayh ilan ma qoro mana akhriyo fartana ma garanayo markaasuu yidhi aniga ii sheeg teebaa rasuulullaahi anaa gacantayda ku tiri markaasuu cali wuxuu yidhi middan waay wuu tiray nebigu salawatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu yidhi beddelkeeda waxaad ku qortaa muxamed ibna cabdillaah sidii baa la qoray odaygii warkiisaa laga yahay qodobkaana waa loo tanaasulay qodobka saddexaad wuxuu yidhi nebigu sal lla alay wasalam calaa an takhalluu baynana wa bayna albayt fanatuufa bihi waxaan ku heshiinaynaa in aad annaga iyo beytka ilaahay dhexdannada ka baxdaan ood isu kaana bannaysaan oonu soo dawaafno intaan dawaafnona aan idinka noqonno suhayl markaasaa wuxuu yidhi wallah laa tataxadau alcarabu anna ukhidnaa daqta ilaahay baan ku dhaartee inayna carabi ku sheekaysanaynin in bareeshar iyo culaysna lagu qabtay oo dawaafkii kacbada xoogna lagaga qaatay oo inta nala dul yimid nala cabsiiyey cabsi inaan ku bixinnay iyo bareeshar iyo hanjabaad carabi ku sheekaysan maysa ah, yani waxaa soo baxaysa way haddaan maanta idiin ogolno socodkiinna inaad soo dawaaftaan sheekada la isgaadhsiinin waxa weeye quraysh waa laga adkaaday oo wiilkii madiine joogayee ka dhashay iyagaa ka adkaaday oo kacbadii xoog baa lagaga qaatay warkaasi bixi maayo kaana yeeli mayno kaana yeeli mayno oo maxaa xalla ah marka a maxaa xal ah wuxuu yidhi walaakin dalika min alcaami almuqbil laakiin taa waxaan oggolaanaynaa buuhi inaad sanadka soo socdee kan ku xiga soo cumraysataan waxoogaa waxaa la yidhaahdaa xifdu laai lwajhi siyaadadooda yaro ilaashanayaano magac ilaalis baa markaa ku jira waad noqon oo madiinadaa iyo meeshaad ka timid baad ku noqon laakiin sanadka dambe ayadoy u muuqato inaan annagu ku oggolanno oo aadan qasab nagaga qaadanin sanadka dambe imo oo sanadka toddobaad ah imo oo markaa adiga raggaagu soo cumraysta weliba shuruud baad ku imaanaysaa hub kale ma soo qaadan kartaan seefo unbaad magaalada la soo geli kartaan seefuhuna waa inay galkooda ku jiraan galka kama siibi kartaan mar alla markaad dhammaysataan dawaafka iyo kacbada iyo cumradana toos waa inaad u gadoontaan sanadkaa dambaan idiin ogolla ah. nebigu wuxuu yidhi sal lay slam bal iyadana qora balse ha loo qoro sanad dambe sanadka waa iska noqonaynaa middii saddexaadee looga tanaasulo sooma suhayl baa marka shardi gashadoyo wuxuu yidhi calى an laa yaأtiyaka mina rajulu wain kaana calى diinika ilaa radadtahu ilayna bu shardi kalena meesha ku qorno qodob kale ku dar oo muxuu yahy cid kasta oo annaga naga mid ah oo diintaada soo gasha oo ku soo aada inaad noo soo celinayso muslimiintii soo islaamaysay yaa la rabaa ee soo hijroonaysay in iridda laga xidho nin kastoo naga soo islaamo oo adiga ku soo aada inaad noo soo celinaysood noo soo gacangelin doonto ku dar shardigaas markaasaa arrintu ku saxaabadii meesha jooga waxay dhaheen subxaan allah kayfa yuraddu ila almushrikiina waqad jaءa musliman ah, see gaalo loogu celin isagoo yimid isagoo muslima nin muslimoo soo islaamay oo gaalo ka soo fakaday oo noo yimid oo daarulhijra yimid gaaladii dib ha loogu gacangeliyo oo ha loo dhiibo say ku dhici kartaa muslimiintii arrintii waa ku adkaatay intii qodoboo la marayba qodobkana ugu adag soo saas ma cumro waanu noqon waxa kale tir tanna tir laakiin ruux soo islaamay noo soo gacangeli saxaabadii waa liqi waayeen waa adkaatay ayagoo saa ku suganoo warkiiba la wadaba oon heshiiskiiba qodobkaa laysla qaadanin ayaa waxaaba soo istaagayba nin la yidhahda abujandal ibnu suhayl ibnu camrin oo odaygan heshiiska quraysh u gelaya wiil uu dhalay abujandal la yidhaahda oo yarsufu fii quyuudihi waa xidhxidhanya waa seetaysanya waa dabranya laakiin wuu siriqsanayaa siriqsiga soo taqaana yaani geela marka la dabro ama xoolaha la dabro isagoo dabran buu iyo wuxuu u soconayaa labada lugood buu isku dhawaynaya tartiib buu u soconaya isagoo maka korkeeda meel intuu dhuumasho kaga soo baxay haddana marna gurguuranahaya marna siriqsanahaya oo xidhxidhan oo ka tiinaydaysan iyo muslimiintii isku soo dhex tuuray aabbihiina waa ninka heshiiska qoraya aabbihiina waa ninka heshiiska waa imtixaan kale wa markaasaa wuxuu yidhi yaa muxamed odaygii baa dhahaya haada awalu ma uqaadiika calayhi an taruddahu ilaya cidda ugu horayseen heshiiska kugula gelaya inaad ii soo celinayso kanaa ka mida buuri wiilkaygan hadda yimid heshiiska waa inuu isaga ku fulo waana inaad iisoo gacangelisood ii celisa buuri markaasaa wuxu uhi nebigu sal ly waslam innaa lam naqdi alkitaaba bacdu warniyaho dee qoraalkii weliba maynan dhammaynine heshiis goormuu goormuu dhaqan galaa ya heshiis goormuu dhaqan galaa ya soo markii la saxiixa kadib maaha qoraalkiina lama dhammaynin lamana saxiixin wuxuu yidhi waa inuu dhaqan galo markaasuu nebigu yidhi warda weli qoraalkii maba aanan dhammaynine ha dhaqan galoo wiilkan ha lagu bilaabo haddi see wax kaa yiniyo odan wax garanayaa tahay heshiisayna garan jirin see wax kaa yini mayaba mayaba wuxuu yidhi fawallaah idan laa usaalixuka calaa shayin abadan buu haddaadan wiilkan celinaynin wax aan heshiis kuguna gelayna maba jiro wixii horoo dhan waa dulcan baacudu hal bacaad lagu lisan weeye waxaan ku soo heshiinoo dhan waa ka kac haddaadan kan iga ogolaanin bu waaban iska tegayaa bu markaasuu nebigu wuxuu yidhi sal lla alay wasalam wuxuu ka codsaday yani ajiizhu li buuri wariya waxaan kaa codsanaya kan ii daa wixii kale ee soo islaama waaban kuu soo laakiin waxaan kaa codsanayaa kan duruuf khaasa ah weeye welina heshiiskii maynaan saxiixine kan ii daabuur markaasaa wuxu uhi maya maa ana bimujiizihi laka bur walla inaanay kuu ogolaanaynin markaasuu yidhi balaa fafcal warniya maya yeel waa laisku celcelinaya war maya iga yeel burniyo war ninkan ii daa markaasuu yidhi maa ana bifaacil ma yeelayo buur kaama yeelayo i celi wiilka odaygii mikris ahaayee khayrka darnaabaa meesha jooga markaasu wuxuu yidhi bal qad ajaznaahu war isaga dayna bu haddiiba heshiiskiiba wiilkan ku xidhaya wiilkan aan u dayna maya suhayl baa dhahay maya ma soconaysa nebigu wuxuu go'aankii qaato heshiiskii galay in ruux kasta oo muslim ah oo muddadaa soo islaama oo qoraysh ka yimaada dib loogu gacangeliyo suhayl wiilkiisanna abujandalla lagu bilaabo oo dib loo celiyo waa ogolaaday nebigu salawaatu rabbi waslamu calayh abujandal marka in la celiyaa la bilaabay oo inta la qabto xoog lagu celiyo markaasaa wuxuu leeya yaa macshara almuslimiin uraddu ila almushrikiin waqad ji'tu musliman waa iska hadal wacda ah, war war walaalayaalow war magaaladii baa laygu celin anigoo muslimaan idiin imid ah, waa hadal wacnay alaa tarawna maa laqiitu war dhibka i qabsaday soo ma aragtaan wa kaana qad cudiba fi اllahi cadaaban shadiidan wuxuu ka mid ahaa raggii maka aad loogu ciqaabay shirkiisa marka ciqaab badan baa ka muuqata garaacis iyo dil iyo rafaad baa ka muuqata markaasuu le war dhibkaya haysta sooma aragtaan war dhibaatada laii geystay sooma aragtaan war meesha laygu sii wado war waan idiin imid war wax ila qabta buu hadda meeshaasi meel layshayn kara ma aha soo ma rag bay baashu la booday markiiba rag baa xamaasadu la booday oo xanaaqay oo ishayn waayey cumar baa ka mid ah wuxuu yidhi wallah maa shakaktu mundu aslamtu ilaa yowmaidin buui ilaahay baan ku dhaartee intaan soo islaamay ma shakiin buuhi maalintaa ka hor buui weligay qalbigayga shaki ma gelin buuhi maalintaa ka hor markaasaa waxaan idhi buuri nebigaana u buuri sal lla slam markaasaa waxaan idhi ya rasuul allah alasta nabiy allahi xaqan soo nebiga ilaahay xaqa ma tihid markaasuu nebigu yidhi haah waan ahay markaasa waxaan idhi buuri alasnaa cala alxaqi wacaduwuna cala albaatil soo xaq kuma sugnin cadowga annaguna baatil soo kuma sugna markaasaa nebigu wuxuu idhi haah markaasa waxaan idhi buuri calaa maa nucti daniyata fii diinina idan maxaan dulliga u qaadanaynaa hadday arrintu saas maxaan dulliga u qaadanaynaa heshiis dulli ah maxaan u gelaynaa xaq baan ku sugannaa haddiina la dilo jannaan gelayna haddaan laynana naar bay gelayaan haddaan adkaannana waan adkaannay laba gooroba lib baan ku fadhinaa maxaan heshiiskan dulliga u qaadanaynaa bu oo waxaan u gelaynaa buu leeya oo diintanada dullinimo u qaadanayna saasaan ku idhi wanarjica walamaa yaxkum allahu baynana wa acdaa'ina maxaan u noqonaynaa oon madiine ugu noqonaynaa ayadoon ilaahayna kala saarin annagiyo reemaka maana fasaxdii raggaan iska celinay waan ka adagnay oo waan ka badannah oo annagoo intan ka yar baanu ka adkaanay maanta inay noo yeedhiyaan qodobo adag oo heshiis noocaasa ah oo sidaa u qaadanno dullinimada maxaan u qaadanayna miyaanaan dad xaq ahayn miyaada nebi ilaahay oo xaqa ahayn maxaan saa u yeelayna cumar waa ka noctay markaasaa nebigu wuxuu ku yidhi sal alay wasalam jawaab baaban baa la siiyey innii rasuulu ullah wa huwa naasirii walastu acsiihi buu ku yidhi cumran rasuul ilahi baan horta nin lasoo soo dirsaday baan allah isoo dirsaday isagaana ii hiilin doona oo ii hiiliyey iina hiilin doona mana caasinaya rabbigay tabaaraka wa tacaala meeshaa maxaa ka muuqda amarkan waa amar rabbi wato amar rabbi watona ku amar diidi maayo asagaana ii hiilin aniguna rabbigay baan ka amar qaadanayaa cumarow ma amar ilahi baa meel laga mari ma jirto adigu u hayso inay dullita inay qodobadu adag yihiin inay qallafsan yihiin inay xaqdarro yihiin laakiin nebigu waa amran yahay qaadaa la leeyahay soo saas ma marka meel aan ka mari karo ma jira buuhi cumarow warka waa loo gaabiyey markaasuu cumar wuxuu yidhi awalasta kunta tuxadiunaa anna sana'ti اlbayta wanatuufu bihi intaan madiine joognay een soo soconnay soomaadan loogu sheekaynaynin baydkaad tegi doontaan waadna dhawaafi doontaan aaway dhawaafkaad noo sheegaysa ah. nebigaa wuxuu u soo sheegay baydka waad tegi doontaan waadna dhawaafi doontaan baa loo soo sheegay markaasuu wuxuu leeyahy xataa ballantaad noo qaaday aaway waa kamala celiyeynu laabanayna annaga waxba dhawaafina waxaad noo sheegtay aaway nebigu wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh jawaab gaaban baa iyadan la siiyey waa runtaa buuri warkaa waa laydin sheegay bui ballantaana waa laydin siiyey laakiin wuxuu ku yidhi afa akhbartuka annaka ta'tiihi alcaam buuri ani miyaad iga maqashoo kuu sheegay sanadkan laftiisa inaad dawaafi doonoon cumraysan doono mise keliya waxaan kugu idhin waad cumraysan doon waad dawaafi doonnaa mise sanadkan aan kuu sheegay wuxuu yidhi maya sanadkan maada ii sheegay de waad dawaafi doontaa buuri sawar cad ma haddii lagu yidhahdo waad taajiri doontaa ee ganacso oo ballaqa dhuus waa taajiriya ganacso oo laba beri markaad suuqa tagtay aad waxba weydo oo tidhaahdo warcadow ballantii dami wakhti baa laguu qabtay wa sooma sabirow sug cumar waxaa loogu jawaa warhaadhe sanadkan kuma dhihine laakiin waxaan ku idhi waa dawaafi doontaa ballantiina waa sidii ballantiina waa sidii wakhtina anuu kuma sinin cumar sidaasuu nebiga ku yidhi salawatu rabbi wasalam calayh fainaka aatiihi wamudawifuun bihi buuri waadna tegi doontaa baydka waadna dhawaafi doontaa cumar intii kuma qanaan waa soo tegey abu buu yimi markaasuu wuxuu ku yidhi sidii nebiga uu ku yidhi salawatu rabbi waslamu caleyh abu miyaynan xaq wadanin gaaladuna miyayna baatil ku sugnayn nebigeennu miyuusan xaq ahayn haa maan gaalada iska celinno maxaan dulligan u qaadanaynaa waan ka adagnahay maan la dagaalanno maxaan dulilnimadan u aqbalayna sidii oo kale abubakar ku yidhi abubakar marka waa degay wuxuu ku yidhi jawaabtii nebigu uu siiyey mid lamiduu siiyey wuxuu ku yidhi waa rasuul ilaah allahna soo dirsaday allahna u hiilinaya rabbigiina ma caasinayo wuu ka cumar qaadanaya ee baan kuu sheegi buuhi ninka la yidhaahdo cumarow fastamsik bikarzihi xataa tamuuta haddaad badbaado rabto badbaado haddaad rabto koorihiisa qabsa buui kooraha waxwa yani gaadiidka fardaha iyo geela iyo marka la fuulayo shayga korka laga saaro ee lagu fadhiisto gadaalna kaa qabto wuxuu leeyahay marka dariiqiisa iyo gadaashiisa iyo jidkiisa qabso haddaad badbaado rabto warkana jooji bukuri cumar cumar aw warka jooji amarka nebiga qaado taladiisa yeel dariiqu maryana mar ah, fawallaahi inahu lacala alxaq xaq buu ku sugan yahay buur taa aan adigu dulliga u aragtuu xaq ugu suganya saa ku qaada buui cumar bnu khataab radi allahu tacala canhu ardaa mowqifka isaga saxaabada qaarkood baa la qabay oo arrinta qaadan waayey heshiis adag oo aad u khadhaadh oo dulmi ka muuqdo oo dhiirranaan fara badan gaalkan dhiirdhiiran hadduu haddana kaa adag yahay waxay ahaan lahayd kaa xoog badan yahay haddana aad ka xoog badanta oo maanta haddaad tillaabo ku qaadda isaga iyo wuxuu yahay baad soo qaqaban saxaabadii waxooga arrintii waa waa waa u dhadhami waa liqi waaya waaliqi waayo mar dambe cumar khataab radi allahu canhu oo dhacdadaasi dhacday dhammaatay kadib ayuu wuxuu leeyahay maalinkaa waxaan sameeyey dib markaan ka xusuustaba acmaal aad u fara badan oon ku keenayaan samayn jiray buu leeyahy maalinkaa khaladka aan galay iyo waxaan sameeyey saas macnaha adiga warka murtidiisa nebiga salawaatu rabbi waslaam caleyh iyo quraysh heshiiskii bay kala saxiixdeen qodobada heshiiskuna waa kuwa aan soo sheegin waxaa ka mid ahaa toban sano inaan la dagaalamin toban sano oo maanta ka bilaabata adi iyo annaga dhexdeenna heshiis baynu nahay xabad joojin ha laysu socdo dadku ha nabad galeen xabaddu ha istaagto toban sano heshiiskay ka mid aha heshiiska waxaa ka mid ahaa qabaa'isha waddanka deggan ee carabta ah qoladii adiga bahwadaag kula noqotona xukumkaagay qaadan intii annaga bahwadaagna la noqotona xukumkanagay leeyihiin dadkii waa qayd qaybna waxay gashay nabiga xilfigiisa iyo bahdiisa xataa qabaa'il gaalo ah qabaa'ilna waxay xilfi iyo bahwadaag la noqdeen quraysh labadaa xilfi baa lagu kala biiray marka labadaa xilfi baa lagu kala biiray markii la dhameeyey qoraalkii heshiiska oo uu dhammaaday ayuu nebigu sal lay slam saxaabadiisa marka amar siiyey wuxuu ku yidhi quumuu fanxaruu istaago oo xoolaha aad wadataan qala geela gowraca oo xoolaha qala bimacnaa waxa weeye haddaad xaj u socotay ama cumro u socotay oo lagaa hor istaago meesha lagugu hor istaago ayaa waxaad wadata lagu qalaa waana la noqdaa xoolaha qalabu ku oo xiirta waynu laabanayna amarkaasuu bixi raggii la yaqaanay ee markuu amarka bixiyo amarkiisa ku tartami jiray isku layn jiray hal ruuxu istaagaa laga waayay hal ruuxu amarkaataa laga waayay fadhigaa la daystay hal nin oo isxiiranaya iyo mid neef gowracaya midna ma jiro waa waxaan saxaabada lagu aqoon jirin nebigu sal alay waslam waa xanaaqay waa ka xumaaday arrintii way dhibtay ayagu amar diida maaha saxaabadu ma amar diidayaan laakiin rajo waxay qabaan ama waxoogaa haddaad u yara kaadisaan xagga rabbi uu ka yimaadaa xukumkan in la bedelo bal waxay u yara kaadiya laanna hadda kahor baa waxay yaqaaneen dhacdooyin noocaasoo kale ah oo nebigu intuu amray waxoogaa ay yara muxuu ahaa yara sugeen xukunkiiba la bedelayba waxaa ka mid a khaybar oo kale khaybar markay qabsadeen ayaa waxay sameeyeen way gaajaysnaayeen dameero intay qasheen bay dabka saarteen nebigii qayla soo gaadhay rasuul ilaahay oo dameeraa la qashay wayna karayaanoo hilibkii weli lama cunin laakiin way karkarayaanoo hilibkii inuu bislaaduu ku dhow yahay nebigu wuxuu yidhi sal lay waslam daadiya weelashana jajabiya way ku soo noqdeen waxay dhahdeen ma rasuul ilaahi oo mise mise waan daadinnaa weelashana waan dhaqannaa maya weelasha dhaqda bur marka ha daadiyo oo weelasha dhaqda sooma marka waxay sugayaan marka ay waxoogaa cagta dib u yara dhigeen waxay isleeyihiin xukumkani ama wax isbedel ka yimaadaayo xagga rabbi ay ka yimaadaa fatxi oo nabigu yani waxoogaa bal arrintan aan u yar cagta u yara dhigno rajay qabaan nebigu salawaatu rabbi wasalam aleh saddex goor markuu ku celiyey warxiirta xoolahana qalac wax isdhaqaajiyana lala'ya wuu isaga soo dhaqaaqay markaasuu wuxuu u soo galay xaaskiisii ummu salama umu salama markuu usoo galay wuxuu u sheegay wuxuu kala kulmay dadka dhibkana ay qabsaday buui ummu salama dhibkana ay qabsaday dadkii amarkii qaadan waayay maxaan sameeya markaasay nebigu waxay tii rasuul ilaahayow atuxibu dalika ma jeceshahay inay sameeyaan inay amarkaaga qaataan ma rabtaa haaduma ukhruj uma laa tukallim axada minhum kalimatan xataa tanxara budnaka bay ku tiri watadcuu xaaliqaka fayaxliqaka ah, nin ayaga ka mid ah la hadlay intaad baxdo adugu xoolahay aad wadatay horta gawrac ku bilow kii tima xiiraha ahaana u yeedho oo timahaaga xiiris ku bilow markay arkaan adigoo samaynaya ayagaa ku raaci doona bay tiri hadalka iska jooji ficil ku bilow nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi taladii umu salama wax weyn baa uga baxay wuu soo baxay salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu wuxuu bilaabay inuu xoolihii gowraco timihiisiina xiiro markay saxaabadii arkeen nebigiio hawshii ku tilaabsaday qaamuu fanaxaruu jacala bacduhum yaxliqu bacdan xata kaada bacduhum yaqtulu bacdan hammaa waxay bilaabeen kulli inay xoolihii ku dareeraan oo la gowraco oo timihii isu xiiraan oo qaarkood qaarka kale waxayba sigteenba inay murug ay la dhintaan xoolihii baa la qalay waa la xiirtay waa la diyaargaroobay markaasaa waxay bilaabeen inay noqdaan oo noqoshaa marka laysu diyaariyey heshiiska qodobkiisii ahaa marka ciddii timaadoo soo islaamto oo naga soo tagto adiga ku soo aadan noo soo celi qodobkaas ayaa wax lagaga noqday qur-aan baa soo degay qodobkaas qayb ka mida soo saaraya yaa ayuha aladiina aamanuu ida jaءakum اlmuؤminaatu muhaajiraatin famtaxinuuhunna allahu aclamu biiimaanihina fain calimtumuuhunna mu'minaatin falaa tarjicuuhunna ila alkufaar laa huna xilun lahum walaa hum yaxilluuna lahun waxaa la yidhi heshiiskaad gasheen oo celinta dadka ku saabsanaa dumarka mu'minaadkii kuma jiraan waxa la celin karo waa nin rag ah amaa dumar soo islaamtay ayada lama celin karo imtixaana inay iimaanku dhabka yahay oyna dano kale u imaanin haddaad taa ogaataan ha celinina heshiiskii marka waa la khasiso maxaa lagu khasisay ragga keliya soo ma dumarkii waa laga saaray waxaa kaloo meeshaa yimid iyadana in saxaabadii la yidhaahdo dumarkii gaaladeed qabteen xadhigooda ha sii haynina walaa tumsikuu bicisami alkawaafir dumarka gaaladaa ah, xadhigooda ha haysanina markay soo degtay rag badan oo cumar uu ka mid yahay baa dumaray qabeen oo maka ku dambeeyey oo gaalahaaba iska fureen gaaladii marka joogtay baa guursatay nebigu marka waa soo laabtay intaasi markay dhacday madiina uu ku soo laabtay intuu jidka kusoo jiro madiine u socday ayaa waxaa soo degtay suuradda la yidhaahdo inaa fataxna laka fatxan mubiina liyakfira laka allahu ma taqadama min dembika wama ta'ahara wayutima nicmatahu calayk suuraddaasoo kaamilaa soo degtay oo la leeyahay dhacdadii dhacday waxayba ahaydba fatxi iyo furashay ahaydba nasri iyo guul iyo libbayba ahaydba waxaan u tegi doonnaa heshiiska xudaybiya ee qodobadiisu sidaa u adag yihiin seebuu nasri iyo guul ku noqday oo ilaahay ugu tilmaamay ilaan guul baa lagu tilmaamay markaasaa waxaa alla ammaanay mu'miniintii heshiiska ka qayb gashay mu'miniintii beecada gashay yacni waxaa laga hadlay rabbi dagaalkii uu baajiyey waxaa laga hadlay yani jaahiliyadii waxay ku kacday quraysh waxaasay suuraddu macnaha faahfaahisay ka dhashay heshiiskaasi saasuu ku dhammaaday heshiiskaasi saasuu ka dhammaaday waxaan raacinayna oo insha allah tacaala gabagabadiisa aan ka dabagaynaynaa biidn illah qiso yaroo iyadana la xidhiidha heshiiska isaga wuxuuna ahaa nebigu markuu magaalada madiine yimid ayaa waxaa yimid nin la yidhahdo abubasiir wuu soo islaamay nin reer quraysheeda buu ahaa wuu soo islaamay dhallinyaraana u ahaa markuu soo islaamay buu soo hijrooday nebiguu madiine ugu yimid isagoo soo cararay quraysh markay ka war heshay ninkaasi inuu madiine aadoo islaamay laba nin bay ka soo dabadireen waxay yidhahdeen maxamed u taga waxaad tidhaahdaan ballanteenni noo oofiyo ninkan noo soo gacangeli heshiis baa inaga dhexeeyey markay nebiga u yimaadeen labadii nin abubasiir baa la soo qabtay gacantaa laga geliyey labadii nin baa loo dhiibay kaxaystaa la ila waa heshiis wuu raacay labada nin laba seefood bay wataan markay magaalada waxoogaa ka soo baxeen oo ka soo kabgo'een oo dalxulayfo meel la yidhahdo ay marayaan isagiina ay wataan oo maxbuus uu yahay ayay marka intay degeen ba waxay bilaabeen inay timir cunaan timir ay wateen inay cunaan ayagoo timirtii cunaya ayaa abu basiir wuxuu ku yidhi labadii nin mid ka mid a ah. wallaahi inii la araa sayfaka haada jayidan buu ku yidhi ilaahay baan ku dhaartay waxaa ii muuqata seeftaadan inay tahay seef aad u qiimo badan wariga seeftan xaggeed ka keentay qiimo badanah oo quruxsana kii markuu sidaa ku yidhi fastallahu alaakhar kii kalea seeftiisii galka ka sibi markaasaa wuxuu idhi ajal wallaahi innahu lajayid ilahay baan ku dhaartay haawir waa seef aad u qiimo badan way fiicanta laqad jarabtu bihi uma jarabtu bihi buui ah, waan tijaabiyey oo waan tijaabiyey oo waan ku dagaalamay oo intaasaan haystay seef lamida ma arag buui wallaahi waa qaali buui seef caadiya maaha waamaan arka inaysan caadi ahayn ayib intii baa la isdhaafsan markaasu wuxuu ku yidhi abu basiir arinii andur ilay buui warni bal ii dhib aan fiiriya buui baashan bahal caadi maba he bal aan fiiriya ii dhib buui waxa yar gacantayda soo gelin ninkanna waaba ishalmaansan yahayba faamkanahu minhu seeftii buu u dhiibay seeftii markuu u dhiibay fadarabahu bihi xataa barada seeftii intuu ku dhuftay buu dhulkaba lama gaadhinba naftii goortuu u casiyey waa dilay kii markuu dilay wa fara alaakharu yacduu kii kale naftu u yaaba waa cararay meesha dadku ugu dhow oon u carar buusi xaggee dad ugu dhow madiina nebiga iyo madiinu dib ugu soo carar kiina waa daba ordayaa asagoo eryanayo daba ordayoo seeftii u siiban tahay kana naftu hayso ayuu masaajidka isku soo tuuray waa kii gaalka markaasuu yidhi maxamedow saaxiibkan waa la dilay wainii lamaqtuul buui saaxiibkan waa la dilay anna waan dilnahay buui eniyaw ibadbaadi buui maxaa qabo nebigu markuu arkay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu idhi laqad ra'aa haada ducran buui walle kani wax laga naxo arkay buui ya saaxiibkiioo naftii la garab dhigay oo madaxiisiina meel la yaal jidhkiina meel yaal iyo isagiioo seeftii oo dhiigna lala daba ordahayo walle kani wax laga naxa waa arkay buui nabgu sal lay slm abu basiir baa nebiga u yimi sal lay slam wuxuuhi rasuul ilaahi yaa nebiy allah nebiga ilaahayow qad wallaahi awfa allahu dimmataka buui ilaahay ballantaadii waa oofiyey buui waad i gacan gelisay ballantii ilaahay aad la gashaye dadka aad la gashayna waad oofisay waad fulisay buui qad rabatanii ilayhim waad gacan gelisay waad ii dhiibtay buui faanjaaniy allahu minhum ilahay baana iga badbaadiyey buui ee waxaad samaysaa ninkan ii daa war abubasiir inaga daa inaga daa nebigu markuu arkay abubasiir wuxuu ku yidhi waylu ummihi miscaru xarbin low kaana lahu axad hooyadii hooggeeda eh walle kani waa dagaal oogu yidhi walle kani waa dagaal ooge cid u hiilisa hadduu heli lahaa walle kani waa dagaalyahan buu yidhi cid uun garab u noqoto hadduu hel miscarku waa dabuuriyaha yani ninka dagaalka huriya waa miscaru xarbin la yidhahda wallee kani waa dagaal huriye hadduuse heli lahaa cid garab istaagta buu nebigu salawatu rabbi wasalam aleh yuu ku jeedaa abu basiir markuu hadalkii nebiga maqlay wuxuu ka fahmay haddiiba odayaal kale yimaadaan inuu gacan gelin doono low kaana lahu axad fahamkaasuu qaatay fahamkii markuu qaatay wuu iska dhaqaaqay marka wuxuu aaday meel badda xeebteeda ah ganacsiga quraysh iyo safarteedu ay mari jirtay oo halbowlo u ah magaalada maka iyo ganacsigeeda xeebta baddu iska galay keligii isagu ah meeshaasuu dabtaa ugaabuu iska eryadaa keligii buu isaga noolyahay ilaahay buu ku caabudaa dowladdii nebigana uuba ka hoos baxayba ee ballanta gashay nin alla ninkii soo aadana uu iska celin meeshii isagoo keligii ku nool waa nin keligiioo dawlad aw ah adoo waash nin keligii oo dawlad ah isagu meeshii ku nool baa waxaa ka war helay raggii maka lagu haystay ee maka lagu cadaadinayey ee abujandalkii la celiyey aabbihii ceshaday uu ka mid yahay raggii baa ka war waxay ka war war abubasiir ma maqasheen meeshanuu dawladiya ka samey keligiibu duur meeshana ku noolyahy aan aadno ila dawladda nebi moxamed hadday aadaan waa la soo celinsa waa la soo dhiibi kanaan ballan ku jirana inoo geeya dhan abujandal baa soo fakaday abujandal wuxuu yidhi abubasiir buu u yidhi nin kastoo quraysh ka soo fakadoo soo islaamaba xagga nebiga maba aadee abubasiir baa lagu biiraa ah. nadaam nadaam ay ku fakadeen oo meeshu uga soo baxa halkaasaa la aadaa koox bay marka noqdeen xoog badanoo sahlanayn waxay sameeyaan marka safarta quraysh iyo wax kastoo quraysh shaqo ku leh ama calaaqa la leh bay jidgooyo ku sameeyaan dhagtay ka saaraan waa dhacaan waa dilaan way boobaan lamana helo haddii lagu soo duulana waa ciidan yaroo uuba dhuumanba soo ma waa dagaalka loo yaqaano gorilah xarbul cisaabaad bay la galeen waa koox yar wax ka xoog badan hadday aragtana way dhuuman markii laga tagana jidkoo dhan bay waydagelayaanoo meel la mara male qoraysh naftaa qabatay nafta naftaa qabatay si yaran bay garan waaya markaasaa waxay sameeyeen nebigay usoo cidirsadeen nebigay usoo cidirsadeen oo ay ku yidhaahdeen ilaahay baanu kugu weyddiisanayna iyo qaraabtinimada naga dhaxaysee maxamedow nimankaa nooga yeer bay dhaheen nimankaa iyaga ah nooga yeedho soo xaree ballanna waxaan qaadaynaa hadday kuu yimaadaan inaanaan soo raadsanaynin meeshaasaan kaga cabno bay dhaheen waa rag wax iska celiyey soo saas ma meeshii bay yimaadeen nebigaa u yeedhay sal alay wasalam madiinay yimaadeen dowladdii nebigay ka mid noqdeen salawaatu rabbi wasalaamu calayh meeshaasi waxaa soo degtay bay riwaayaadka qaarkood leeyihiin wa aladii kafa aydiyahum cankum aydiyahum cankum waaydiyakum canhum bibatni makkata aayaddaasay ku fasiraan qaarkood laakiin muxuu ahaay tafsiirkeedu waa tii hore soo tilmaanay wey macna sidaasay marka meeshii ku yimaadeen qurayshna dhibkoodii kaga nabadgashay oo nebiga salawatu rabbi waslamu calayh ay ugu yimaadeen qisada sulxuulxudaybiya iyo heshiiskaasi sidaasu ahaa taqriiban dhacdooyin kaloo jaanibiya waa jiraan oo maalan roob da'ay intay xudaybiye joogeen waa jira oo qisadiisa xadiiuu ku soo arooray laakiin warka murtidiisi iyo gabagabadiisi iyo qisada xudaybiya iyo nebiga wixii dhex maraya reer quraysheed iyo siday ku timi sidaasay ahayd ajandayaasha iyo qodobada lagu heshiiyena waa kuwaan soo tilmaanay toban sano inaan la dagaalaminoo dadku nabadgalaan iyo qodobadii kalen soo tilmaanay markii heshiiskaasi dhammaaday laba qolo niman la yidhahdo reer bani bakar iyo niman khusaaca la yidhaahda oo laba qabiiloo waaweyn oo deegaanka ka mid ahaa bay midna nebiga xilfigiisa ku biireen midina quraysh xilfigeeday ku biirtay labadaa qabiilna deris bay ahaayeen labadaa qabiiloo qolana nebiga ay ku tirsan tahay qolana ay quraysh ku tirsan tahay ayaa marka isku dhici doona sannadka sideedaad oo islayn doona labadoodii markay islaayeen quraysh baa waxay u soo hiilisay banubakar oo xilfigooda ku jiray khusaaca laysugu tegey khusaaca marka laysugu tegay nebiga xilfi bay la lahaayeen khusaaca nebigay u cidirsadeen waxay yidhahdeen annagoo xilfigaagii ah ayaa dhibna loo geystay banuubakar iyo qurayshoo iswadataa nala dagaalantay nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayh markaasuu diyaariyey ciidan uu ugu hiilinayo ree khusaaca reer khusaaca ma gaala markaa waa muslim waa gaalo laakiin gaalaha ahaadeene nebi maxamed bay xilfi leeyihiin ciidankaa baxay sanadkaa sideedaad waa sababtii uu nebigu ku furtay magaalada maka laba sanaa ka soo wareegtay heshiiskii xudaybiya iyo furashada maka heshiiska xabad joojintuna meeqa sano ah soo toban sano maaha laba sano markuu socdayba heshiiskii waxaa jebisay quraysh say ku jebiyeen li'anna waxay la dagaalameen dad nebiga ku xisaabsan iyo qabiilkii khusaaca oo nebiga la cilbi ah taasi waxay noqotay inay ballantii ka baxeen nebigu waa ku duulay makana ka qabsaday sanadka sideedaad waa sanadka marka uu nebigu maka kala wareegay salawaatu rabbi wasalam caleyh laba sanaana u dhexaysay heshiiska xudaybiya sanadka u dhaxeeyee toddobaad waa sanadka la yidhaahdo caamu cumrat alqada sanadkii xigay buu nebigu laabtay makuu ku noqday sidii heshiisku u ahaa wuu soo cumraystay isagii saxaabadiisa iyagoo nabad qabay soo noqdeen sanadkaasi cumradii baaqatay sanadkaa hore ayaa lala yimid oo nebigu cumraystay salawaatu rabbi wasalam calayh dhacdada xudaybiya iyo tafaasiisheeda iyo suurada iyo siday wax u dhaceen marka lasoo soo ururiyo sidaasay ahayd maxaa laga faa'iidaysanaya oo duruus ah maxaa nolosheenna ku saabsan aynu ka qaadan karnaa maxaa muxuu ahaayey fiqhiya ama masaa'il fiqhiga ku jira insha allahu tacaala xalqo kale baynu u ballansannahay oo aynu kaga hadli doonno duruusaha laga qaadanayo dhacdadaas muhimka ah iyo heshiiskaa nebigiiyo dhex maray qurayshin intaasi ayaanan insha allahu tacaala eh, xalqadaa hore kelimadeeda ku gabagabaynayna ilahayna waxaan weydiisanayna tabaaraka wa tacala inuuna waafajiyo wixii khayra wixii sharana ilaahay tabaaraka wa naga sarfiyo wixii khaladana inuu naga cafiyo nagana dhigo kuwa hadalka dhegaysta kii wanaagsanna raaca kiisa wanaagsanna raaca hada